dad surako ah oo xoolo ka dhexeeyo jamhuurtuna ay leeyihin waa inay tahay caqaaraad iyo waxmaguurta ay ka dhexayso guri iyo bolood iyo saas oo kale qaarkoodna waxay leeyihiin ashubcatu fii kulli shay bay qaateen dadkaa shurakada ah in shariig ka mida shurakadii waxaa isla lahaa mid ka mid ah wixiisii iyo xisadiisii iyo qeybtiisii inuu gado qof kaloo ajnabi ah oon shurakada ka mid ahayn inuu ka gado haddii uu sidaa yeelo biduuni idni ashurakaa shurakadii kale ee wax la oon u idmin inuu qof kale soo galo shirkadda hadduu sidaa iskaga tasarufo waxaa u bannaan waxa la yidhaahdo shufca ayaa bilaabanaysa oo intiqaal ah xaqii shariigii meesha ka baxay ee u wareegay qofkii ajanabigahaa ah xaqiisii waxaa yeelanaya oo awood u yeelanaya inuu la wareego qofkii shurakadaha meesha ku haray kuwaasaa xaq u leh waxay uga xaq leeyihiin qofkan cusub ee soo gatay alaabtan ama gurigan gatay ee shirkadda soo dhex galay qaطcan lلnisaaci wa fasla lilkhusuumaat waxaa saa loo yeelayana waxa weeyaan in dood iyo khilaaf ayna dhex gelin shirkadda dadkii shirkadda ahaa ee is-aqoonsaday ee heshiiska ahaa ee ismacrifeeyey ee danaha ay ka dhexaysay qof cusub oonay raalli keen hadduu soo dhex galo waxaa khalkhal gelaya shirkaddii iyo horsocodkeedii umuuraheedii marka waxaa xaq loo siiyey dadkii meesha ku haray inay qofkaa foociyaan oo bixiyaan oo ay yidhaahdaan ninkii shariig ahaa ee saaxiibkaana ahaa meequu kaa siiyey wuxuu iga siiyey boqol kun ayuu iga siiyey dhulkan aad leedihiin qaybtaydi qaybtiisii boqol kun buu iga siiyey boqolkaadi ho intii la dhaho yuu baxaya mana diidi karo mana diidi karo marka waa wax ilaahay sharciga uu arrintaasi uu jideeyey weeyaan shareecada waxa jidaysay weeyaanoo ma diidi karo waa goorma laakiin marka qofka shurakada ama shariiga meesha ku haray uu waa haddii aanu loo sheegin la idan weydiinin waxba lala socodsiinin laakiin haddii idan loo la weydiistay oo la yihi wixii kaalay naga gad waan baxayaani qaybtaydi sahmigayga isoo celi uusa diido waxaa u banaan ninkii shariiga qofku rabo inuu ka iibsado arrintaa way banaantah masaladan shufcada culummada markay ka hadlayaan bayna jumhuur اlculamaa wاlaxnaaf ayaa khilaaf ka jira khilaafkuna waxaa weeyaan masale la yihahdo shufcat اljiwaar garanay hadday tahay shifcadu ama shirkadu shirkat lmushaac wax laisku leeyahay oo irid wada leh oo xuduud wada leh oo aan kala soocnayn taa ayadoo hadal kama taagna culummado dhanna waa isku waafaqeen lam yunkir axada ila alasam abubakr alasam aladi qaala canhu shaaficiyu can alxaqi asam midkaan baa khilaafay marka laakiin waxaa khilaaf ka taagan yahay haddii ay shura dadkan ayaga ah, ninka wax gadanayo uu jiiraan leeyahay kala wado weeye kala xuduud weeye laakiin waa jiiraan waa deris dariskaada waxba u sheegin baa booskaadii ama boloodkaada ama gurigaada iska iibsatay xaq mu uleeyahay jiiraankii inuu soo ceshado xaq mu leeyahay abu xaniifa wuxuu leeyahy haaw xaq buu uleeyahay axaadiista daahirkeeda qaar ka mid ah ayuuna qaadanayaa markii doonno jamhuurtuna waxay awilayaan axaadiista abu xaniifa u qaatay oo masalatuljaar ku soo araagtay aljaaru axaqu bisaqabi xadiidkaas oo kale iyo xadiista lamidka waxay dhaheen jaarkan maanta waa jaaru eh, ashariik baa loo jeedaa jaarka dariska waa la dhahaa ninkaba islaantiisa waxaa la dhahaa jaaratuhu baa la yidhaahdaa labada qof ee xidhiidh iyo suxbe iyo isku dhawaansho u ka dhexeeya o dhanba jaar waa la dhihi karaa marka riwaayada ayada riwaayatuljaar riwaayooyinka kalaa fasiraysae nabiga calayh salaatu wasalaam uu yidhi faidaa surifat اuruq xuduuddii iyo haddii la kala xadeeyo wasurifat اuruq falaa shufcata kol haddii markaa la diiday haddii waddo la kala leeyahay oo muxuu ahaa xuduud la kala leeyahay shufcada haddii la diiday meeshaa waxaad garatay shufcat اljiwaar iyo deris inuuna shaqo ku lahayn meeshaas ayaad garatay bay leeyihin qaala اmusanifu raximah اllah baabu shufcati fi ma lam yuqsam waxaan la qaybinin in la shufceeyo labadii qof ay wada leeyihiin faidaa waqacat اlxuduudu way qaybsadeenoo waxooda waa kala leeyihiin xuduud baaba u kala dhaxaysa waqacat اlxuduud duribat اlxuduud xuduud baa la kala dhex dhigay dhexdooda falaa shufcata wax shufcaa marka ma jirto nin walba wixiisa waa xaq buu leh waa gadan karaa qaala xadaثana musadad ibnu musarhad qaala xadaثana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaثana macmar bn rashid اlasdiy can الzuhriy mxamed ibn muslim can abi salamta bn cabdiraxmaan الzuhri can jaabir bn cabdillaahi radia allahu canhuma asulami qaala wuxuu yihi jaabir qada الnabiyu salى اllahu alayh waalih wasalam nabiga wuxuu xukumay bishufcati shufcada wuxuu u xukumay oo qofka shariiga eh meesha ku haray awood loo siiyey fii kuli maa lam yuqsam waxaan qaybsanayn fa idaa waqacat اlxuduud haddayse xuduud dhacdo meesha wa surifat iuruq wadooyinkana lakala caddeeyo oo nin walba jidkiisii waddada hebel loo gelaayo booskiisii iyo hebel waddadiisa way kala caddahay shaqaba iskule iskuma laha falaa shufcata shufca ooma sugnaanin ninkaa shariigga ah ninkaa kalena wixiisa waa gadan karaya booskiisa iyo gurigiisa baabun wuxuu ku saabsan yahay cardi shufcati in shufcada qofkan shariiga ahee shirkada ku jiro shirkadiisii wuxuu u lahaaye sahmigiisa intuuna gadin cardu shufca inuu shufca inuu shufcada u bandhigo oo uu yidhaahdo iga shufcayso hebelow dhulkii aan isla lahayn waan gadan rabaaye calaa saaxibihaa saaxibu shufca shufcadaa ninkii xaqa u lahaa ee ajanabiga bixin lahaa inaan marka horeba loo baahinin ajanabi inuu ka daba tagee idan la weydiisto la yidhaahdo war sahmigaygii baan gadanayaaye kaale iga gado qablalbayci intuunan kan iska gadaninoo tasarufin oo qof kale uun meesha soo gelinin idan inuu saaxiibkii lalahaa weydiisto ayaa layska rabaa hadduu idankaasi intuu u sheego uu idankii isaga ahaa isagoo qabo uu diido shufca male kan ku haray meesha haddii idan la'aan uu tasarufo midkan baayacahe baxayana shufcuu leeyahay shariigii meesha ku haray waa sa wa qaala alxakamu alxakam ibnu cutayba alkuufi wuxuu leeyahay idaa adina lahu qabla albayci hadduu u idmo kee wax idmaaya shariigii meesha ku haray lahu lilbaayici shariigiisii shirkadda ay ahaayeenee baxayey yuu u fasaxayba qablalbeyci intuuna beyci dhicin oo qof kale una ka gadanin ayaa wuxuu yidhi war warkaa dhulkaadii intaadi sahmigaada boqolkiiba konton baad laheede qofkaad rabta soo gasho falaa shufcata shufco iyo kadaba hadal dambe ma laha midka meesha ku haray marka isagaaba idmaye wa qaala shacbiyu shacbi wuxuu yihi caamir binu sharaaxiil shacbi man biica shufcatuh ninkii shufcadiisii laiska gato wahuwa shaahidun isagoo xaadira ayuu ninkii lalahaa shirkadii qof keenay waa arkayaa nin buu gorgorinayaa agrimed heshiis buu la gelayaa xoolihii baa la kala tirsanaya wahuwa shaahid waa arkaya waa ujeedaa laa yuqayiruha ma bedelayo warkadaa ma laha falaa shubcata lahu shubca isagana ma laha idankaasi sukuudkaasi idan buu tusaya sukuudkaasi idan buu tusi liannahu markay culammada ka hadlayan waxay dhahaan sukuudku mararka qaar laa yunsabu asaakitu qowl bay dhahan qaacidada laa yunsabu lisaakitin qowl walaakina asukuuta fii macrad اlxaajati ila bayaan bayaan halka ka daba tageen qaacidada marka mutlaq maaha laa yunsabu saakitu ilaa qowl qof aamusay hadal looma nisbeeyo isagaaba aamusaye aamuskaa uu aamusay inuu ogol yahay bay ka dhigan tahay lama dhihi karo laguma derderi karo lama dhihi karo laa yunsabu lisaakitin qowl laakina sukuut wuu aamusay nacam aamuska asaga ah wuxuu ka aamusay wax u baahnaa in la caddeeyo wax in la caddeeyo u baahnaa ayuu iskaga aamusay marka waxaa weeyaan isaga waxay la mid tahay bayaan caddeey bay la mid tahay ah, taas marka waa waa masaaishaasi qaacidadaasi laa yuusab ilaa sakitin qowl qaacida asalka weeyaan tan mustanaha ana sida midii bikaaradaheede oo kale wa idnuhaa sukuutuha aamuskeedii waxaa laga dhigay iyadoo raalli noqotay oo ogolaatay baa laga dhigay laakiin masaa'il qaaroo waxaa jirta maxaa yeelay aamuska a aamustay axkaama ka ratimaayo axkaama ka waan loo sheegay kuw waxaa kana waa sidoo kale kana waa sidoo kaleo aamuska u aamusay waa sida middaa bikrada oo kaleo isagoo ogolaaday bay ka dhigan tahay saas macnaha wey laakina asukuut fii macrad alxaajati ila albayaan bayaan meel loo baahnaa in wax la caddaysto oo ama la inkiro ama la aqbalo aamuska laga aamusay adoo caddaystay oo ogolaaday bay ka dhigan tahay bay ka dhiganta qaala xadaana almakiy bnu ibraahim qaala akhbarana ibnu jurayj cabdilmalik ibni cabdilcaziiz qaala akhbaranii ibraahim bnu maysara can camr bni shariidin shariidka saxaabi jaliila weeye camarkuuse sida saraajaxa waa taabici qaala wuxuu yihi waqaftu waxaan istaagay camarkiibaa wuxuu leeyahay waqaftu waxaan dul istaagay calaa sacad ibn abi waqaas saxaabigii sacad binu maalig ahaa radia allahu canhu azuhri saxaabigaasaan kor istaagay buu yidhi fa jaaa waxaa yimi anoo kor taagan almiswar ibnu makhrama saxaabigii muslim ibnu makhrama ah isaguna waa zuhri miswar ibnu makhrama saxaabin ibnu saxaabi weeye ayaa imaaday wuxuu sacad kor taaganaya haddaan aha camr bnu shariid fajaءa almiswar bnu makrama fawadaca wuxuu dejiyey yadow gacantiisa calىa ixdaa minkibay labadeeda garab midkood ayuu gacanta saa iga saaray miswar baa saaraya qofka gacanta la saarina waa kee waa camr ibnu shariid kala kor taagan yahayna sacad bin waqaas wey halkaa waxay marayso id jaa waxaa yimid oo soo baxay oo mur soo yidhi abu raafici mawla nabiyi sala اllah alيه wasalam saxaabiga abu raafica mawlihii nabiga ahaa ayaa soo baxay oo yimid faqaala abu raafic su u socday saddexdii qof oo midna fadhiya labana isla taagan yihiin intu ku soo baxay yuu wuxuu yidhi yaa sacdun sacdow waa sacadkiina kor taagnaa ibtac minii waxaad iga iibsataa baytaya labadeeda qol fii daarika booskaada iyo gurigaada wareegsan labadan daaree ku dhexleeyahay labadan qolee ku dhexleeyahay ayaa gaduu yidhi u fiirso meeshan waa meesha ay jumhuurta iyo xanaafta ay isku hardiyeen wey way kala qaadanayan kala jiidanayaan waxay leeyihiin axnaaftu waa laba qol oo meel ku yaalla iyo daar meel ku taala daartii uu sacad bn abwaqaas lahaa laba qoloo ku ag oo uu leeyahay ninka la yidhaha aburaafic yuu leeyahay kaale iga shufcayso oo iga gado haddii kale waan iibsana dhowna ma shufcayn karti jamhuurta waxay leeyihiin ma ahee daar waxaa la dhahaa booskaa iyo waxa ku garaangarsanoo idil ayaa daar laisku dhahaa waxay marka shamlinaysaa daartaas laba qol iyo saddex qol iyo afar qol iyo shan qol iyo lix qol bay ka koobanta laba ka mida waxaa marka si gaara ah u tirsada aburaafic marka waxaa weeyaan waa shibcatu shariigi weeyaan shibcatu shariig sahmi ahaan laba qolba kuso hagaagaysa marka saasuu ka wadaa jamhuurta qowlkoodii bu ku socdaa marka wuxuu le faqaala yaa sacad ibtac minii iga gado baytayada labaydi qowl labadaydi qol oo fii daarika daartaadii ku dhex yaalay daartaadii weyneed oo intaasoo qol ka koobneed labada qole anigaan ku dhex lahaa kaala iga iibso haddii kale qof kaleaan keeni faqaala sacad baa wuxuu yihi wallaahi maa abtaacuhumaa inaana kaa gadanaynin kaama gadanayo faqaala miswar baa wuxuu yihi wallaahi miswar baa soo dhex galay waxay sheekada udhexaysay aburaafic iyo sacad bay udheaysay waxaana riwaayooyinka qaarkood ay caddeeyeen aburaafic inuu miswar ka codsaday inuu kaalmeeyo oo uu arrintaa iyada ah ku garab istaago sidii uu ninka la sacad ooga gadan lahaa labada qol markaas miswar sidaasu ku yimid fa qaala baa wuxuu yihi wallaahi latabtaacannahumaa wallahi baad ka gadaysaa waa dhaariyey qasamkana qofka hadduu ku dhaariyo ibraaru in loo baarifalo wey intuu oga jeeda intaa weeyaan waan ku dhaariya waad ka gadaysaa buu yidhi sacad baa marka wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay haddaad i dhaarisay inaan laa aziiduka kaaga ziyaadinaynin aburaaficow misr baa idhaariya saasaan aqbalay aqbala waan kaa gadi laakiin laa aziiduka kaama kordhinayo calaa arbacati aalaafin munajamatan oo muqaaca afar kun oo dirham oo haddana muddo iyo madan leh oo muddadii walbaba aan inku siini muqaaca am baan kaa siimiyo afar kun oo kaasha hadda ku siinaya maaha horta lacagti waa afar kun waxaan kaaga gadanayo hadaa isoo doontay oo inaga gado kol haddaa saa tiri afar afartaa kuna naqdi meahee munajam wey nujuumta waxaa la yidhahdaa waa aajaasha iyo mudooyinka maaragtay qofka ay dhigtaan dadka wax lagu bixiyo wey kitaabada iyo waa loo isticmaalaa aw muqaaca waa iska shakuraawi yani muqaacaho hal mar aan la bixinayna kala googo-an mar hadda waxaan ku siin kun baan ku siin muddo kale waxaan ku siin shan saasaan kugu siinaya <clears throat> qaala aburaafic marka wuxuu yidhi aburaafic loo ordayay labada qol inaga gado yaa wuxuu yidhi laqad ucdiitu wararaaba layga siiyey bihaa daartan khamsa miati diinaar shan boqol oo diinaar oo dahaba oo ka qaalisan afar kun afar kun oo dirham iyo shan boqol oo diinaar shan boqol oo diinaar baa qaalisan shan boqol oo diinaarba bay igu fadhidaaye waase maxaad ii khasaarini haddana waa isqabta wuxuu walowlaa anii samictu nabiya haddaana nabiga maqal calayhi salaam oo yaquulu leh aljaaru jaarka iyo dariska cinda alaxnaaf ama aljaaru bimacna shariik yaa xaqu mudan bisaqabihi bisababi saqabihi dhawaanshihiisa darteed ayuu wuxuu ku mudan yahay shufcada ama aljaaruba axaqu mudan shufcada bisaqabihi dhawaanshihiisa haddana xadiidka nabiga aanag saa ka maqal inaa adiga aad ka mudan tahay qof kale inaa meesha soo geliyo maa acdaytukahaa kaama siiyan daarta biarbacati aalaafin afar boqol afar kunoo dirham walxaal ana aniguba ucdaa liga siiyey bihaa daartan khamsa miati dinaarin shan boqoloo dinaar fa acdaaha waa siiyey iyaahu daartii buu intii afartii kun buu ka siiyey marka marka wuxuu leeyahay dee meelaan ku baxsanaay male qof kale haddaan keeno shufcaad leedahay shufcadana ninka u dhow ayaa mudan oo iska leh xadiidkaasaa marka ayaa hortaagan in adiga marka aan kugu sheego kaa gato waan ku khasbanahay laakiin dhaqaalihii aan ka rabay hoos baad iga dhigtay ka wada ayb marka masalada waxaa weeyaan musanifka u baabaystay cardu shufcati calaa saaxibiha ninka la yihahdo aburaafic sacad ma u bandhigay mise lama bandhigin waa u bandhigay hadduuna u bandhiginoo qof kale soo gelin lahaa sacad maxaa u banaanan lahaa shufcaa u banaanan lehed in qofka ajnabiga wiiisa intuu siiyo uu ka saara meesha ayaa u banaanaanayd baabun ayuljiwaari aqrab jiiraanka iyo dariska midkee u dhow haddaad damcdo xuquuqda sida loo kala leeyahay ama jiiraanka inaad u kala siiso ama hadday shufco noqotoba ay isku kaa qabtaan laba qolo oo xagga xagga kaa xigta ay isku kaa qabtaan kee markaas dhowaansho ayuljiwaari aqrab buu yidhi xadaanaa xajaaj xajaaj binu minhaal ibnu maxamed almasiisi bukhaari toos ogama wariyo ninku toos oga wariyo waa xajaaj ibnu minhaal wey qaala xadaanaa shucba shucbat bn xajaaj xa waxadaanaa cali bn cabdillaahi almadini qaala xadaanaa shabaaba ibn cabdiraxmaan الnaxwi qaala xadaanaa shucbat bn xajaaj alwasidi qaala xadaanaa abu cimraan aljawni qaala samictu طalxa bnu cabdillaahi baan maqlay buu yidhi can caaishata radi allahu canha isagoo ka warinayo qultu ya rasuul allah caaisha waxay leedahay qaarad baa mesha ka maqan waxay tiri caaisha qultu yaa rasuul rasuul allah ina lii jaarayn laba deris baan leeyahay oo igu dhow markii jiraan laga hadlayo waa farabadanya jiraanka laakiin inta usoo dhow laba igu dhow fa ilaa ayihima labadooda in la kala reebaa la rabaa waxaan qaybsamaynin baad haysaa xuquuqdoodii baa rabtaa inaad sidii jiraanka lagu amray aad u kala siiso fa ilaa ayihimaa midkoodee baa uhdiya wax u hadiyeeyaa wax yaroo raba inaan sadaqaysto ama hadiyeeyo keen siiyaa qaala nabigu wuxuu yidhi ilaa aqrabihimaa minka baaban dhowaanshaha waa xagga albaabka marka hadduu mid uu kugu sarsaran yahay oo guryihiisii o dhan ay dariishadii kugu xidhan yihiin midna uu kugu soo jeedo ka kugu soo jeedo ee albaabkiisa kugu soo dhow kaasaa kugu dhow buu nabig alay slam aqrabihima minka ka kugu dhow minkii xaggaada baaban xagga albaabka maxaa yeele midkan guriga albaabkiisa kugu soo jeedo duruuftaado dhan buu la socdaa waxaad guriga gelinayso wixii alaaboo gelaaya wixii aad kusii daldalayso waxaad maanta qabto kaasaa ku ogo kaa warhayo kan kale kaa sii jeedo inuun weligaaba ku ogaanin baad dhici kartaba kan iska jeedi marka bismi اllahi raxmaan raxiim kitaab ijaara ijaaradu ku saabsan yahay tamliiku manfacati raqabatin biciwad raqabo iyo qoor manfacadeedii iyo nafcigeedii in la mulkiyo ciwadna lagu mulkiyo qof baad oogiisii xooggiisii baad gadanaysaa xooggiisii baad gadanaysaa asagii o dhan ma iibsanaysid manfacadiisii waxaad iibsanayso taasaa waxaa la dhahaa ijaara la yidhahdaa wareebalow ii shaqee asaga waa xor berri wuu iska casarkii wuu iska caraabi markuu kabarooda bogo laakiin maanta intaa muddadaas ama shaqada u ka qabanayo aduu ku kiraysan yahay aduu ku ijaaran yahay marka tamliiku manfaca la yidhaahdaa biciwad waxaa jirta tamliiku manfaca bilaa ciwad maxay tahay tamliiku manfaca bilaa ciwad axsanta alcaariya caariyadu waa tamliiku manfaca saca soo maal muxuu ahaa gaarigaas wadwado maalmahan caariyaa la yihahdaa manfacadii unbaad wadwadanaysaa wax ciwadoo lagaa qaadina ma laha hadhowra waad celinaysa alcaariyatu muadaad alcaariyatu muadaad beycuna waxaa weeyaan manfacadii iyo cayntiiba waa lagaala wareegay bimuqaabil waxaad bixisay mubaadalatu maalin bimaal baa layihahdaa oo shaygii adaa qaatay neefkii la wareegtay manfacadiisii wixiiso dhan baa la askariyacayntiisiiba baabu wuxuu ku saabsan yahay istiijaari rajuli saalixi qof saalixa in la ijaarto kolba hadduu qof inuu kuu shaqeeyo aad rabto ka saalix ee wanaagsan ku khiyaamaynin shaqadana qaban kara ee kartida u leh qofka asaga ijaaro ah, maxaa yeelay hadday isqabtaan mid daalixoo xun iyo mid saalixoo wanaagsan ay isqabtaan saalixo ma mar walba wanaagsan muslimkaa mar walba ka fiican muslimka mar walba fiican waxyaalaha dadka qaar laga yaabo inay dhahaan muslimka waxaa weeyaan waxaas weeyaanoo kada weeye lagu hadlo ama waktigiisa la dheelinayo ama salaaduhu aadi mararka qaar meelaha qaar bay dhahayaan salaad buu aadi wuu soomi oo kan laakiin si dameerkii u shaqaynaya ay ku leeyihin walaa cabdun muminun khayru min mushrikin walow ajabak ah, walow ajabak ah, midka muminka un baa mushrika ka khayr badan haba ku cajabgeliye midka kale haba ku cajabgeliye ayib marka waxaa weeyaan istiijaar rajuli saalix qof wanaagsan inaad ijaarato reerka kaaga shaqeeyo xoolaha kuu dhaqo dee isagana waad ka nabadgeli shartiis ammaanadii wixii loo dhiibana waa ilaalinaya wa qowli llaahi tacaala wa baabu qowli llaahi tacaala ilahay qowlkiisa uu yidhi ina khayra man istaajarta xikaayata can banaati shucayb nabiyullaahi shucayb waqiila akhuuhu waqiila rajulu saalix waa intaba waa la yidhi ninkaas wanaagsanee qiimaha badan laba gabdhood oo uu dhalay oo kor taagan ceelkii madyan oo dadka kalena xoolahooda ay waraabsanaya ayagina arigooda hor taagan muusa calayhi salaatu wasalaam ibni cimraan النبي كليم الله markuu cararay hijradii fircoon uu ka cararay qabla albictha intaan la soo saarin ka hor bay ahayd waa kii hadda qisada qur-aanka ilahay noogu faahfaahiyey subxaana wa tacaala hadduu weydiiye waxay dhaheen aabbahana waa oday sidaa darteed anaga shaqada ma qabsan karno annagana haween baan nahay wax shaqada noo qabtaan ma haydno ayay yihahdeen agganan taagana waa inaan aan sugno un fursad waa kii marka u waraabiyey ilaahiisa iska beriyoo tuugay oo yidhi maanta nicmadaada iyo raxmadaada ilaahay waan u baahanahay halkaas ka fadhiistay kadib labadii gabdhood reerkii bay wergeliyeen abaalgudkii baa marka loogu imaaday abaalgudkii gabdhihii markay u imaadeen oo mid kamida intay u timid ayadoo xishoonayso tamshi cala istixyaa ina abi yadcuuka liyajziyaka ajra maa saqayta lana bay ku tiri aabbahay baa kuu yeeraya si uu kugu abaalgudo shaqadaad noo qabatay iyo waraabinta xoolaad noo waraabisay marka gabdhihii markaasay deen aabbihii u gudbiyeen wixii wanaagoo ninkaan ku arkay muddadii yareed ayay wanaag durba oga muuqata lannahu macaadim irijaal iyo khiyaarnimadu muddo bay kusoo baxaysaa markiiba ninka isaga nin khiyaara laba sifo oo qiimo leh ayay markiiba ku arkeen waxaa weeye alquwa alamaana nin quwo leh oo xoog leh oo karti leh oo siduu waxay ku ogaadeen siduu ariga u waraabiyey ee dirba uu xoolihii u waraabiye u korkaariyey ayay dirba ka garteen amaanadana waxay leeyihiin markii lasii socdayba indhihiibuu gabadha ka laabtay ayadiiba wuxuu yidhi gadaal mar itilmaanu afka iga hadal anaa ku hor soconaaye halkaasii ka fahamtay ba layidhi marka markiiba waxay ku xumbaartay alquwa amaana waana labada sifo ee qof kasta oo mas-uuliyadii xil inuu kuu qabto aad rabto la rabo in laga fiiriyo inuu leeyahay qofkan karti shaqadan uu ku qaban karo amaanana uu leeyahay khiyaamo ina ku jirin taasaa la rabaa ina khayra man istaajart qofaad ijaaratood kiraysata waxaa ugu wanaagsan alqawiyu lamiin mid qawi ah oo haddana aamin ah wlkhaazinu wa baabudaasi ku xidhan tahay baabu lkhaazinu lamiin qofka khaazinka ahee shaqada ku haya xoolaha qofka haya ayaa khaasin la yidhahdaa furayaasha kuwa haya dukaanka kuu gada alamiin ee aaminka asaguna waman linla ijaarto waman lam yastacmil iyo wuxuu ku saabsan yahay wabaabunta ku cadafo wabaabu man lam yastacmil qofkii aan shaqaba siinin man araada qofka doonay qof shaqo doonay oo raadinayo arji qoranayo kugu soo noqnoqo shaqadiisiida ku hayo inaama shaqo la siinin baa wanaagsan maxaa yeeley xirsiga iyo dadaalka badan ee uu bixinayo waxay tusaysaa jeceelka uu qabo inuu wax gacanta ku dhiga beri ka maaran waxaa laga yaabaa marka halaca uu kula soo galay murweynankan inuu xoolahaada la taraaro oo xoolahaada uu dhan jabsadaa dhici karta mas-uuliyaddii xilkii lahayana khayaamo uu ku sameeyo saas darteed qofkan asaga ah waa inaad adiga aad xulato asagana uu kugu waafaqo asagoon waxba isdhibin xadaanaa moxamed ibnu yuusuf qaal xadaana sufyaan ibn cuyayna can abi burdata qaal abaranii buu yii burdaas sufyaanka abaranii abi burdata can abihi can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi alkhaasinu lamiin ninka khasnada iyo dhaqaalaha haya ee nin kale xoolihii gacanta ku haya alamiina haddana la aaminay ee aan waxbaba maaragtay dayacaynin wax aan ku xadgudbaynin in uun haddee ifraad la'aan iyo tafriid la'aan ay wax ka halaabaan waa gaar saa darteed ba waxaa lagu abaalmariyey amiinkan biduuni ifraadin wa tafriid hadduuna gaabin iyo xadgudub la imaanin xoolaha wixii ka hadlaabo looma haysto looma haysto bisababi amaanatihi laakiin khayaamo marka meesha soo gasho xoolaha asagaa waa loo qabsanaya marka alkhaazinu alamiin alladii yuaddii gudanaya maa umira bihi wixii la amray bixii la yidhaahdo wixii saayee la yidhaahdo buu gudan dayibata nafsu asagay naftiisa raalli ku tahay oy ku qanacsan tahay oo diin ku tahay sadaqeeda la yidhi waxaas oolaa ka bixi oolh mas-uulkeed gacanta ku haysay eera aan lahaa wax ka bixi baa lagu yidhi marka dayibata nafsu naftiisa diib bay ku tahayoo waana jecel yahaba sida asagoo sadaqadii gacantiisa ka soo baxaysoo kale axadulmutasadiqiina buu yidhi nabiga alay salaam kuwa wax sadaqaysta ee saadiqiina wa saadiqaad la yidhi wanaagsan ilaahay ajirka iyo maarata hawaabka cadiimka u maarata darbay kuwaasuba kamid yahayba xoolihii uuna lahayn ayuu ajir sadaqa ka helay qof wax sadaqaysta ajirkiis ayuu ka helay sababtu waxaa weeyaan amaanada uu ilaaliyey iyo sida qiimaha badan ee bixi wixii la yidhi u bixi waxaa dhici karta qofka xoolo una lahayn bixi intii la yihahdo in lagaba soo saari waayaba oo kii lahaaba uuba ka adkaado yaa dhici karta kaas marka waxaa wey asaguna waxba ma laha xadaثana msdد ibn msrhdi qaala xadaثana yaحya ibn سacيid can qura bn khaalidi qaala xadaثanii xumayd ibn hilaal qaala xadaثana abu burda can abi musa radي الlahu canhu qaala wuxuu yidhi abu musa ashcariy cabdulahi bnu qays radi allahu canhu ardaa aqbaltu waxaan soo qaabilay ila nabiy nabiga xaggiisa calayh salaatu wasalaam soo aaday walxaal macii rajulaan laba nin baa ila socdo min alashcariyiina ashcariyiinta ka waa niman yaman ah ashcariyiintu abuu muusa alashcari qabiilkiisi wey nimanaaansu qowsnahayn oo laba ah ayaa ila socday waxay wataan iyo dantooda imay sheegeen faqultu markaas nabiga u imaado xadiidka mukhtasar wey waa gaabaye haddii nabiga loo imaado calayh salaatu wasalaam rasuulkoo rumayanaya oo rumiga carabka ku haya kaanahu yatahawac inuu ismantajin aad moodo waa kii isagoo kor istaagay markaasuu deen waxay dheheen yaa rasuul allah labadii nia kala hadlaysa waxay dhaheen shaqooyinka ilaahay uu gacanta kuu geliya xilka iyo mas-uuliyadda aad gacanta ku haysa mid kamida noo dhiib na shaqa sii markaasuu nabiga kor u fiiriyey deen abu musa alashcari iyo nimankii wuxuu yihi wa anta yaa alashcariy oo kamaa qaal adiguna abu muusaw ma sidaasaad qabtaa markaasu wuxuu ley faqultu waxaan idhi maa calimtu ma ogeen anahumaa labadan yadlubaani alcamala inay shaqa raadinayaan shaqa raadintii baaba dembia in shaqa aad raadiso ood xil iyo mas-uuliyad raadiso wey oo xilal haliidhi iyo mas-uuliyad halaga dhigo taas wey meel bay rabaan in loo diro oo jizye soo aruuri iyo kharaaj soo qaba iyo muxuu aha kharsi iyo soo waxee iyo zakawaadka jawaabatu zaka waxaasay rabaa in loo dhiibo marka wuxuu yidhi nabi allow nimankan waxay raadinayaan inay mas-uuliyad iyo madaxdoon yihiin iyomaynay sheegin faqaala nabiga alay slam wuxuu yidhi markaana shaqa kumayi wey faqala nabigu wuxuu yidhi lan aw la labadaasi nafyi midkuu isticmaalay ayaa shaki ku jira nabiga calayh salaam laa nastacmilu aw lan nastacmil ma isticmaalayno nastacmila calaa camalina lan nastacmil ma shaqasiinayno wey caamil kama dhigayno calaa camalina shaqooyinka anaga annaga aan xilkooda iyo mas-uuliyaddoona hayno man araada qofka doona ee xariiska ee raadinayo maba siinayno nabi sala allah alay wasalam joog adiga nin toosano mustaqiim haddaa tahay shaqo waa lagu dhiibi awooddaasi dowladda gacantooda waa un mabakaas waxbaa kaa gaari lakin adi ha u ordin wey mafhuumkaasaa marka jiri jira shareecadeena ay ku socon jirtay laakiin hadda dee waad aragtaayo xirsiga iyo dadaalka iyo xil iyo mas-uuliyad sida loogu ordaayo nabigana alayh الsalaatu wasalam waa ka degi jiray waa ka digi jiray nicmat اlmurdica wa bi'sat اlfaadima buu dhihi jiray oo wax markaad haysatana kula macaan laakiin marka aad dhimato dhibaato iyo su-aal iyo xisaab adag bay leedahay adduunyadaad intaad joogtana lagaa qaadayo ilxumo iyo foolxumo kaley wadataa marka heelka iyo mas-uuliyada laba qof xataa saxaabada qaarkood wuxuu ku yidhi laba qofna madaxa u noqonin ayuu ku yidhi rasulka alayh isalaatu wasalaam baabu racyi alhanam ari raacidii buu ku saabsan yahay ijaaraan ku jiraaye qofkan ariga ku raacaya ijaar buu ku yahay annaga waa nana arigaa ku raaca nin baa ijaar u ah oo ijaar baan u qabtay marka racyulhanam calaa qaraariida lagu raaco qaraariidku waxaa weeyaan waa bacd adirham shilinka dirhamkeen isticmaali jiray qayb kamida ayaa kiiraadka u ahaa marka in lagu raaco xogow sunuuda ama lacag uu nagu raaco ayaa hadda loo wadaa in muqaabil lagu raaco oo ijradaasi qofka wax shaqaynayo wax la siiyo xadaثna أحmed بن محamed الmakiyu qaal xadaثna cmr بن yaحyى can jadihi can abi hurayraةa radي الlahu canhu can النabi sal slm qaal ma bacaث اllahu nabiya muu nabigu yiri nabi ilaahay ma soo saarin ilaa raca lganam ari buu raacay ambiyadii ilaahay oo idin midaan ari raacin ma laha ilaa raca wuxuu raaca alganama ari faqaala asxaabu saxaabadiisa waxay yidhahdeen wa anta adiguna rasuul allow faqaala nabigu wuxuu nacam aniguna waan raacay yani qabla albictha bay raaci jireen markay bicthada dhibaato oo nubuwada loo dhibo risaalada loo dhibo muhiimad culus baa haysata muhiimadda culus buu ku mashquulsan wadaa intii ka hor laakiin tadriibkii iyo tababarkii iyo shaqada la barayey ariga marka lagu tababarayay ariga lagu tababarayay arigu waa xayawaan daciifa tabar daran haddana maca daalika ay ku jirta nooc kasta iyo dabeeco kastaba leh neef iska carabi mid neeca socda baalla socodoo gaar u socda mid iska butinayso raafqarar ku dhacay mid waa kanoo e, jiran intaasoo waxbay marka iskuwadid bu ubaahan yihin iskuwadid bu baahan yihin midowna meel bu iskaga dhaqaaqi in laisku wado oo la ogaado kooda daciifka lala socdo oo kooda orda lasoo qabto oo laisku aruuriyo oo laga warhayo si hoose dhibka kaa soo gaaraya lagu sabro arrintaa ayadaa de qofkii shaqadaa ka soo baxay racyana wuu hogaamin karaa dadna wuu maamuli karaa wey ila dadki intaasoo waxbaa ku jira nooc kastay leeyihin dadki nooc kastay leeyihiin marka nabig wuxuu yihi kuntu arcaahaa arigaan raaci jiray calىa qaraariia min daari maka reer makaan ugu raaci jiray lacag qaraariia ah, waa daraahimta iyo qayb um, kamidoo ah suguud ah iyo shilmaah ayaan ku raaci jiray bu qaarkood waxay u dhaheen qaraariinta waa makaan mawdac weeyaan waxaa soo aroortay waxaan ku raaci jiray meesha la yidhahda ajyaad ajyaad baan ku raaci jiray ajyaad baan ku raaci jiray waan soo aroortay riwaayana qaraariid markaasa isku fasireen o dheen qaraariidda la sheegi waa ismu mawdac fii maka waana ajyada riwaayada kala fasiraysa laakiin waxay leeyihiin reer maka meel qaraariid la yihahdo kumama taallaba wax qaraariid la yihahdo kuma taallo saa darteed waxaa weye qaraariiddana riwaayadaasi marra waxay sheegtay makaankii bay sheegto waa ajiyad marra waxay sheegtay muqaabilkii ujrada uu nabigu u qaadanaya oo lacagte waa qaraariid wey isma anfinayaan labada riwaaya marka marka taasuu qaadan jira rasuulka alayh isalaatu wasalaam baabu istiijaari lmushrikiin marka camalkaasi ujrada iyo xoolo in la raaco wax lagu qaato waa camal marka aan ceeb lahayn maaha camal dani ah oo xaqiir ah oo maaratay qofka lagu eedeyn karo lagu caayi kara maaha ah, in lagu caayo oo la yihaahdo qawsaar iyo saasoo kale cay looga dhigo ma aha waa qof shaqadiisa qabsanaya xalaal maarata miranaya wey baabu istiijaari mushrikiin mushrikiinta in la ijaarto cinda daruurati baahi markay timaado qof muslimaad weyne kuwa shaqeeyaba wax guriga ku dhisaa badweynay oo muslima masaajidka wax kuu dhisiabaad weyday oo muslima nacam wax beerta kuu falo kaaga shaqeeyaad weyday arrig ku raacad weyday marka waaad waxaad ijaaranaysaa mushrik cinda daruura mushrika marka waa sagar waa inaad ammaanadiisii iyo dabeecadiisii iyo aad ku qanacdo wey marka bukhaari wuxuu qabaa raximah llah inayna banaaneen istijaaru mushrikiin xaaladdu ka soo reeb maxay tahay xaalat daruura lanna daruura haddaabad maqasho shay muxarama oo lagaa reebay ayaa lagu ibaaxeeyey liajli baahi daran iyo xaajo daranoo ku haysa saa wey marka macnaha waa saas ah, marka inay xaaraamtayna banaaneen ayuu tusaya mase idaa lam yuujad ahlul islaam ahlul islaamba waaba la waayeyba wacaamala nabiyu nabiga calayh salaam baa la macaamilay oo ijaartay yahuudda khaybar yahuuddii khaybar buu nabiga alay slam la tacaamulay dhulkii markii xoog looga qabtay oo la yidhaahda ka baxa ardada ilaahay baa iskale qofku rabuu dhexashiine xoog baana looga qabtay ayagaana maarata iska lahaa dembiga iyo khaladka lahaaye ayay waxay dhaheen dhulkaa naqaanaa iyo kasoo saarkaa naqaanaaye zirkaanadaah waxa ka soo baxana ah, aan qaadano xoog anagu qaadano sidii buu nabiga alayh salaam marka markuu nabiga la mucaamulayo dhulka waxaa iska rasuulka alayh salaatu wasalam muslimiinta ayaa iska marka waa ijaartay wacaamala nabiyu yahuuda khaybarada waa xadiis saxiixa mutafaqa weeyaan waana imaan doonaa qaala xadaanii ibraahim ibnu muusa qaala akhbaranaa hishaam hishaam baa ii warramay can macmarin can zuhri can curwa ibni zubayr can caaisha radi allahu qaalad waxay tira ku jirta wastaajara nabiyu nabigu wuxuu ijaabtay xadiidkii dheeraa hijrada weyaasoo dheer buu insha alla imaan doonaaye wastaajara nabiyu nabigu wuxuu kiraystay iyo abubakr waxay kiraysteen rajula nin min bani dayni reer bani diila uma min bani cabdi bini cabdiyin ka sii ah bani diilka ayay ijaarteen markay rabeen inay hijroodaan waddadii ileen la yaqaanay ee la garanayo inay ku baxaan ma rabaan wadda luuqluuqa ooy ku raadgadanayaan oo cadowa ah uu ka dhumi oo una mari karin ayaa la rabaa qof yaqaana oo luqluqyaha iyo wadooyinka garanay nin bay marka soo ijaarteen inu yihahdo waxaan rabnaa inaad waddadana mariso haadiyan asagoo tusaayo ku hanuuninayo waddada khiriitan maahir ah alkhiriitu lagu fasiro wuxuu ku yidhi almaahiru bilhidaaya ninka yaqaana tusitaanka iyo wadooyinka iyo jidadka aad maahirka uga yaqaana caalimka ku ah ayaa waxaa la khiriid baa la yihahda kaasay marka nabiga alay slam abubakr ay ijaarteen oo karaysteen ninkaasoo qad qamasa yamiina xilfin daar gaashaanbuursi ayuu wuxuu geliyey oo la galay fii aali caas bin waayil ninkii caas bin waayil sahmna dhihi jiray reerkiisa iyo reer caas ayuu wuxuu heshiis gaara la lahaa oo uu garabka ku hayey oo ka tirsanaa oo isku dhaarteen inay isgarabsanayaan caasna markaa waa cadowa acdaada oo ugu daran wey caas ibn waayil acdaada cadow ugu daran wey ninkii saas buu nabiga alay slam abubakar ay aamineen waa la arkay sijiyadiisii dabeecadiisii akhlaaqdiisii waxaa la arkay ninkan inuu nin macquula yahay oo wixii ballan iyo sir ah uu qarinaayo wax kastabaa ku qaadatee maca nabiga alayh salaam hadda marka xaaladda ay saa tahayna nabiga iyo abubakar waxaa madaxa saaran boqol geela nin walba boqol geela nabiga ninkii keenaa boqol geela la siinaya abubakar ninkii keenaa boqol geel labadooda nin laba boqol oo geela la siin in yaroo ijaaro la siinaayo ayuu maaragtay qaatay boqolkiiba boqolaal geela kaana sharaftiisii iyo dabeicadiisa wanaagsanaada u diiday inuu maarata ku leexdo iyo sakajaanimo kale inuu ku leexdo waa diiday marka yani waa dhici kartaa ninka asagoo oo gaala oon muslim ahayn inuu haddana ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan oo marka ayada ah dhinacii wanaagsanaa ah inuu ku hanuuno ku toosna waa dhici kartaa dhihi jiray xakiim bin xusaam radi allahu canhu ixsaan iyo wanaag badan u samayn jiray islaamka intaana soo gelin raso alla waxaan ku leenaha ajr laqad aslamta calaa maa aslafta ku dhihi jira rasuulka alah salaam marka wanaagaasi iyo wanaaggaa qofka uu lahaa ayuu nabiga alah salaam kula macaamilay wa huwa ninkan asaga ee la ijaaranayo calaa diini kufaari quraysh gaaladii quraysh ee xarbiyiintaha ee nabiga alayh salaam iyo saxaabadiisa meel walba u malaya inay dhibaateeyaan diintoodii buu haystaa waa gal faaminaahu laakiin waa iska aamineen fadafaca ilayhi waxay u dhiibeen ninkii raaxilatayhima labada halaad ba u dhiibeen oo de labada halaad noo qabo wawaacadahu waxay kula heshiiyeen haara thawr godkii thawr ee ay ku dhuunteene saddexda beri ay ku jireen ayaa waxay dhahen saddex beri kadib markii intay kufaar quraysh meel walba aado raadka anagii ay soo saari weydo ay quusato soo laabato saddexda beri kadib aan baxaynaaye halkaadiia noogu imow inta la ordaayo ee fardaha la didinaayo ee dadka maaragtay qaa'ifkahe iyo qaanaraadka la adeegsanayo intaaso dhan wasa arkaan waana malaa waa arkaa waana maqlaa marka waa caddaa qaanadow godkii u nabiga iyo abubakar ay galeen ayay kula heshiyeen bacda alaaa layan sadex beri kadib faataahumaa waa u yimid biraaxilatayhima labadooda halaad sabixata layaali alaain saddex habeen markay dhammaatay subaxdii saddexaad habeenkii saddexaad subaxdiisii isagoo socda waa kan fartaxala markaasay guureen markaasuu ninka asaga hogaamiyey waindalaqa macahumaa macoodii wuxuu qaadsiiyey caamir afwan waindalaqa macahumaa waxaa macooda raacay oo la socday nabiga abubakar caamir binu fuhayra waa mawlihii abubakar arig u raaci jiray wey isagana waa raacay maalmihii meesha ku jireen buu ariga ku ag raaci jiray meesha ay ku jireen nabiga abubakar goodkahabu ku ag raaci markaasuu cabdiraxmaan bin abubakarra wuxuu u xil saaraa wararka iyo akhbaarta iyo meesha loo baxay iyo wax ay sheegayaan ay kufaar quraysh ku sheekaysanayaan iyo waxaasuu marka ma yar dhalinyaro iska ahaa marka wuu imaani habeenkiiba wixii wara u gudbini waa soo laaban maalintii meesha fadhiyaan iyo sheekadooda dhex ka fadhiisani wararkuu soo gudbini caamirra ari buu raaci oo agtoodu ku raacaya markaas dee habeenki marka ku dhaca intuuna soo kaxeenin xerada keenin magaalada kusoo keenin iyo intu u liso iyo caanihii siinaya raadka cabdiraxmaan arigiibuu ku baabiin ariguu ku baabiin saasuu ku soconay kadib markaasa waxaa leeyaada raacaysaa wdaliilu iyo midkii tusaayey addiiniya reer diini meeqay noqdeen marka waa nabiga iyo abubakr iyo camr bnu fuhayra iyo ninka asaga diiniga ah ee meridaylka ah bin abcadiyin haadiga ee xaqiiqiidkaa afartaa wey faakhada bihim wuxuu qaadsiiyey asfala maka maka xaggeeda hoose oo xagga xeebta dhanka jidda ayuu qaadsiiyey xeebtuu qaadsiiyey jidkii toosnaa ee madiina maka isku xidhaayey ee la yaqaanay intuu ka leexiyey ayuu xeebta iyo saaxilka qaadsiiyey wa huwa ariiqu saaxili asfalu makaha waa wadadii saaxilka ee xeebta uu xagga jiduu mariyey nabiga alayh salaam dariiqulhijra aminka ma la dhahaa wadadaasuu qaadsiiyey marka masalada waxaa weeye inay banaan tahay istijaar mushrikiina bukhaari wuxuu raaciyey oo fiqigiisa cinda daruura waa inay daruuro jirtay baahi hadday daruuro iyo baahi aysan jirin waxaa weeyaan iyagoo dhan lama aamini karee wixii baahida un keento mooyaane iska ilaaliy macnaha saas ayb baabun wuxuu ku saabsan yahay istijaara ida istaajara ajiiran qofka hadduu kiraysto qof ijaar ah ayuu kiraysta liyacmala lahu inuu u shaqeeyo bacda alaaثati ayaam saddex beri kadib inuu shaqo qabto heshiiskii iyo camalkii heshiiskaa horeeya waa la heshiiyey heshiiskaa markaa markuu dhacay isla markiiba shaqadan qaba lama dhigin shardi marka ijaarada maaha qofka markaad heshiis la gasho inaad markaaba camalkii ku wareejiso shardi maaha banaan aad tiraado heshiis baan gallay soo maaha shaqada waxaa qaban bisha markay dhamaato bisha markay dhammaato kowda bisha dambe ayaan isku imaanaynaa laakiin heshiiskii waa noo waa noo dhammaaday sidoo kale wey iyo istajara ajira liyacmala lahu inuu u shaqeeyo goorma bacda alaaa ayaam min alcaqdi heshiiskaa saddex beri kadib inuu shaqada qabto aw bacda shahrin bil kadibe aw bacda sanatin hadda waxay ku heshiiyaan jaaza way banaantahay buu ku leey wahumaa labadaasi wax kala guntanaya caaqidaynka calaa shardihimaa shardigooda ku sugan yihiin alladii shardigii sharadaahu ay shardisteen idaa jaa alajalu muddadii markii la gaarana caqdigii siduu ahaa iyo heshiiskii siduu ahaa waa in loo fuliyaa maalmaha kasoo wareegay iyo maaratay maalinta shaqagelininiyo ma dhihi karo kana kama bixi karo shaqadaasaan ku siin buu yidhi saddex beri buu iska fadhiya shaqalaana adi ku sugaayey bil buu ku sugaayey markay dhammaato waa inaad shaqo gelisaa marka heshiiskii lawaa dhacay calى sharطihim aladi ishtarطaa ida jaءa ajل ajasha markay timaado qaal muddadii baa loo jeedaa xadaثana yaحya بن bukayr qaal xadaثana leyt can cuqayl qaal ibn شihaab faakbaranii curwa بن zubayr baa ii warramay buu leh ana caaisha radي الlah canha zawja nabi sal slam qaalat inay tihi wاstaajara rasuul الlahi sal slam marka faakbaranii waxaad garanaysa xadiidku mukhtasar weeyaan asagoo dheer baa jiray intanuu kaaga soo qaaday wاstaajara rasuul الlahi sal slam wa abu bakrin waxay ijaarteen rajula min bani daylib haadiyan tusa ah kibhitan maahira ku ah xagga tusida iyo wadooyinka iyo jidadka wahuwa calaa diini kufaari quraysh gaaladii qurayshe nabiga cayrsanaysay fiijinaysay diinkeedii buu aaminsan yahay fadafaca waa u dhiibeen raaxilatayhima labadooda halaad ay ku safri rabeen wawa cadaahu waxay kula ballameen kaara thawr godkaasi thawr meesha layirahdo buurtaa la yirahdo ku yaala inuu ugu imaado bacda alaain layaal saddex beri kadib fa ataahuma buu ula imaaday subxa alaain saddex habeen markay dhamaatay subaxdeedii waada beryey ayuu u yimid waa goor markaa heshiisku wuxuu dhacay saddex beri ka hor buu dhacay baabu lajiiri fi lqaswi wuxuu ku saabsan yahay ajiir inaad ijaarato qof fi lqaswi duulaankii jihaadkii fii sabiili lahi loo baxaayey qof inaad dhihi karto warkaale ile waxau ahaa fardulkifaaya u ahaa dad baa iska hari kara dadna waa inay baxaan dadna ay haraan nacam kuwii harayey ee fardulkifaaya lagaba qaaday mid kamida inaad ijaarato tirahdo kaalay adigu aniga ii khidme oo shaqada ii qabo oo alaabta ii qabo oo teembada ii dhis oo wax ii karkari xadaثnي yعقوب بن ibrahيم الdwrقي qال xadaثna ismاعيل بن culya ismاعيل بن ibrahيم بن مqsم qال aخbarana iبن jurayج cabdالmلك qال aخbarnii cطاء عن صفوان بن yعلى عن yعلى بن مyة sعلى بن مyة abihiis w umayaasi hooyadiisna munaya la dhihi jiray radي الlahu canهu qaala wuxuu yihi yعلى غazwtu mعa النabiي sلى اه علي sسلم jيش الcusرة jeyشkii ama ciidankii cusro u baxay ذات الcusرة waxaa la dhahaa غazوaةu tabuk juulaanuu nabiga duulakii ugu dambeeyey buu ahaa uguna cuslaa dagaal lama dhicin ciidan xoogna wuu qaatay nimankii reer ruum buu nabiga ku duulay sala allahu alayh waalih wasalam waa ka baxay marka carab iyo la dagaalankeedii markii u dambeysay jasiiratu curab gacanta ku dhigay kadib wuxuu doontay nabiga alayh salaam nimankaasi oo hanjabkooda iyo waxay mu'aamare iyo shirqool soo wadaan loo soo sheegay nabiga ayuu yidhi meeshooda aan ugu tegaynaa meeshooda ila inaad mar walba difaac ku jirta maaha marka hujuum waa inaad qaadaa si cadow kaaga hibaysto halkii ba ugu tegay rasuulka alayh salaatu wasalam ayagana kala fiige wax ahdi iyo heshiis iyo sulxi iyo jizya ogolaada ee wax cararay noqdeen qaswadaasa waxaa la qaswatu jeyshcusra la dhahaa xilli adag baa la baxay meel fogna waa loo baxay qasawtu maca nabi jeysh alcusra jeyshkii cusra u baxaya tabuuk ayaa nabiga la socday buu leeyahay yacla bin umaya fakaana wuxuu ahaa min awfaqi acmaali acmaashayda midkaan ugu kalsooni badnahay fii nafsi aniga naftayda camalkaan isleeyahay waad ugu rajo badan tahay way kalsooni badantaa isleeyahay ilahay dartii bay kaaga dhacdayoo hawaab iyo ajir baa daad ka helaysaa ayuuna ahaa buu leeyahy acmaal fara badan bu wanaagsan buu tirsanaya laakiin awfaqu acmaalihi wey midta ugu rajo badan yahay fa kaana lii ajiiru intaa wey shaahidka waxaan hore u qaatay oon kaxaystay ajiir nin ijaara addoon uu leeyahay maaha waa nin uu rabo inuu wax siiyo una shaqeeyo faqaatala wuxuu la dagaalamay ajiirkii aan ijaartay insaanan qof kale qof kale iba isku dhaceenba oo isdagaaleen qofkaana waa asaga laftirkiisa mustaajirke wax ijaartay ajiibi mustaajir bay ahaayeene kii wax ijaartay ee yacla bin umayaha naftirkiisii iyo ninkii baa isqoomeen isku dhacay hadday isqoomeen facadda wuxuu qaninay axaduma midkood waa yaclii wax ijaartaye isbaca saaxiibihi ninkii uu soo ijaartay buu farta ka qarinay farta kaga dhegay fantazaca kana waa ka siibtay isbacow fartiisii faandara wuxuu fag soo siiyey haniyatow foolkiisii fasakadad foolki waa dhacay haniyadii waaba kusoo dhacday hadduu ku dhegay hadduu mid la qaninsana muxuu samayni inaaba qaniinto qaniyan ka fujisa aad tiraahdo iyo inaad gacanta kala cararto labada midun way wixii u goyaa marka ninkii gacantii buu fa siistay foolashii baaba soo duulayba fa saqadat baa soo dhacday faintalaqa ila nabiy isla markiiba nabigu isku sii daayey calayhi salaatu wasalaam diyadiiyo magti buu rabaa iyo ninka asaga in laga xaal mariyo ila nabiy nabigu u tegey faahdara aniyatahu nabiga alayh salaam ahdara nabiyu nabigu wuxuu hadur ka dhigay laa diyata walaa qisaas baa la dhahaa hadur hadal waxaa macnaheedu diye iyo magle malaha qisaas iyo inaad ninka qisaasatana asinu bisinina lagu marin maayo diyadii shanta neefee geelahaana heli maysid wey ahdara nabiyu hamiyatahu foolkiisa hadur buu ka dhigay wax kama jiraan iyo wax kasoo qaad la-aan wa wuxuuna yiri ku cileeyey anaa iskale sababta sabab adiga aad leedahay baad ku ilag beeshay marka hadda adiga sababta aad ilag ku beeshay ama il ay kaaga soo dhaxday ama aad ku jabtay nin lagaday baa adiga iyo baftiri adiga lagday ninka ishaa kaa soo dhacday xiryaha ku murmuray afa yadacu isbacahu buu nabigu alayh salaam fartiisa miyuu ka tegi lahaa fii fika afkaada guyihiisa miyuu dayn lahaa taqlabuhu haddayna iska ruugtoo raamsato sida uu neefka geeraaba ku fasiray qaala axsibu qaala inuu yidhi kamaa yaqdamu lfaxlu ratiga qoorhka ama ratiga sida uu qaniino ama u ruugo ratiga kale markay isdagaalayaan ama wax u qaniinayo kale saa inaad iskaga dhegto qoor baad tahaye oo qaniisanaato asagana uu faraha kaaga qaada maa rabti marka ma dhici karta wey inaan ninka qaniinto haddana diyo iyo mag siiyo wa qaala ibnu jurayd ba wuxuu yidhi waxadaثanii cabdullahi bn abi mulayka can jadii bimili hadi sifa sifadaa uu sheegay wax oo lamid ah ayuu sheegay sifadaa hadda la tilmaamay oo ninkaa iyo isdagaalka ninkaa isdagaaleen iyo siduu iliga oga dhacayo ana rajulan cada yada rajuli inuu qaniinao faandara aniyata fooshiisa ay ka soo fariintay oo faadaraha abubakr radi alahu canhu asaguna xilliga abubakr wey xilliga abubakr ba iyaduna dhacday qisadan ku dhacday yacla bin umaya waktigii nabiga xilliga abubakra way dhacday marka adiga hadday kuqabsato risaabad ku ukumi adaabad ku ukumaysaa laakiin hadda shaahidka baaba qisaas iyo diyaad ma joogne waxaa weeyaan musanifka xadiidka wuxuu u keenay alajiru fi lghazwi jihaad lagu jira inaad qof ijaaran karto oo lagu dhehaynin fii sabiililah ba ku socotaay aminkan maxaa faajoodkaaga dana lagu dhehaynin baabun ida istaajara ajiiran qofka hadduu qof ijaarto oo fabayana lahu lajala muddadii buu u caddeeyey wuxuu yihi muddadaa iyo muddadaas baad ii kiraysan tahay oo aniga aad ajiir ii tahay ood ijaaran tahay buu yidhi walam yubayin camala camalkuu qaban lahaana ma caddaynin ah, toban sano anaad ii kalaysan tahay buyii maxaan kuu qabani ma sheegin ciddii imaa markaas kadib ma loo sheegi marka inay waxba shardi ahayn shaqada uu qabanaya qofka in loo sheego ayuu wataa musanifka e, war waa ii shaqayn shaqa diyaar muu tahaa reerkeyna iga shaqayso ciddeyda ka shaqayso diyaar muu tahay nooclcamal shaqada reerka way fara badan tahay ma biyo dhaamin ba loo dhiibi doonaa ma waxoola raacid ba loo dhiibi doonaa waramahayo laakiin ciddaad ka tirsan tahay oo u kiraysan tahay baa la iska yidhi walam yubayin acamal shaqadana uma sheegin waa banaan tahay bu ka wada gaar ahaan haddaan idhahno daliilkan uu soo wato musanifka sharcu man qablana sharcun lana ida aqara sharcuna sharcigeennan hadduu sharciga ummadii naga horeeyey intuu soo xigto oo soo qaato uu haddana sugo oo waxba aanan laga tacliiqinin sharcigeenna inuu ka yahay sharcigeenna ayuu la yahay liqowlihi tacaala wa u daliila in saa arrintu ay tahay alla yidhi inii uriidu asagoo ka xikaayoonaya ka warramaya shucayb ayaa wuxuu yidhi inii uriidu waxaan doonayaa muusa markii la suuraystay kadib an unkixaka inaan kuu guuriyo ixdabnataya haatayn labadan gabdhood mataamay ahaayeen baa layidhi labada gabdhood oo ariga u waraabisay mid inaan kuu guuriyaan rabaa ilaa qowlihi wallahu calaa maa naquul wakiil ah, waxaan ku hadlayna ilahay waa wakiil noo ah oo xafiida oo markhaati noo ah marka calaa an tajuura min amaniya xijajin ayaa loo wadaa shahidka waa halkaas shahidka xagee weeyaan baabka uu sanadku soo baabaystay si inaad sideed sano aad ajiir i ahaato ood i shaqayso fain atmamta cashra famin cindik toban haddaad ka dhigtana waa dee adiga raganimadaada wey walidaalika nabiga alayh isalaatu wasalaam markii la weydiiyey sideedii miyuu ku kaaftoomay ballantay ahayd mise ishaaradii haddaad tobanka dhigtadii yuu raaciyey wuxuu caddeeyey inuu tobanka ka dhigay sharafta muusa calayhi salaatu wasalaam wax oo hankaagsan inuu maaragtay ka tago ma aha tobankii buu u buuxiyey tobanki haduu buuxiyeyna soddon jir buu ahay afartan baa u dhammaatay kadibna waa soo guray risaaladiibuu ilahi subxaana wa tacaala uu siiyey yaajuru fulanan baa la dhahaa saasuu le bukhaari hebel buu ijaartay marka la yaajuru fulanan yucdihi ajran yaajuru wuxuu ijaar siiyey wuxuu ijaar siiyey iyo wuxuu ijaartay labadaba waa la dhihi karaa yucdihi ajran ujruu siinaya shaqaduu qabanayo wa minhu fi tacziyati aajaraka allah markii qofku qof ka dhinto waxaa la dhahaa aajaraka allah tacziyada ayaa la yidhahdaa marka ajaraka allah iyo ajran iyo ijaara aslumaadadooda isku mida macnahaba haka iskhilaafsanaadee macnahaba ha iskhilaafsanaadee oo tanna waa duco tanna waa ujro la kala qaadanayo laakiin ducada laftirkeedu waa qofka in xag alle uu ajir iyo hawaab ka helo wey oo ujro ka helo wey ayaduna halkaasi ku noqonaysa aslumaadaah iskaga mid weeyaan macna ahaan laakiin midna waa duuca hadda midna waa xoolo iyo shaqo lakala laisku qaadanayo oo qof uu shaqo qabanayo wey taasaa looda ayb halkaa aayadaasuu musanifka ku kaaftoomay baabkan isaga ah waana dhacdaa inuu intuu aayad inuu baab uu kaysado una waxba una xadiid uuna keenin axaadiista ku aroortay masaladaas inaynu sanadkiisa gaarsiisnayn shardigiisa inay gaarsiisnayn ayaa markaa dhici karta saas darteed buu markaa iskaga kaaftoomay aayadda markaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam xadiid ibnu maajah uu soo saaro oo daciifaha jira u ka sheekeeyey ina musa ajala nafsahu amaaniya siniina cashran calaa cifati farjihi wa badnihi ah, in naagna loo guuriyo cuntana la siiyo oo ku noolaado lakin waa daciif baabun wuxuu ku saabsan yahay istaajara ajiiran hadduu qofku qof ijaarto calaa an yuqiima xaa'iطan jidaar inuu u toosiyo yuriidu doonaayo an yanqada inuu dhaco jaaza waa banaanta waxyaalaha laisku ijaaran kara wax dhisida ayaa kamida derbi dhacaya u yeeratay qof derbigan ii toosi waa banaan tahay buu ku leehay yuriidu an yanqada yani inuu maayo inuu dhaca laga yaabaye xadaثna ibrahim بن muسى qال aخbarana هiشام بن يوسف أن بن jurayج aخbarahم qاal aخbaranii yعlى بن mسلم وcmر بن dinar can سacيid بن jubayr يزيد axaduma midkood wuxuu ka ziyaadinaya calى saaxibihi وغayruhuma qaala labadooda mid ayana waa jira oo saddexaad qaala samictu qad samictu yuxadiثu can saciid saciid isagoo ka waramaya ibnu jubayr camr bnu dinaarka leh oo hadalka ah, ah, labada lasku cadfay xadiiu can saciid qaala wuxuu yihi qaala lii ibnu cabaas radi allahu canhuma cabdullahi ibnu cabaas baa wuxuu igu yidhi xadaanii ubay bnu kacb ubay bnu kacab saxaabi lgisi radi allahu canhu ardaa abu dufayl ayaa ii waramay qaala wuxuu yidhi ubay qaala rasuulu lahi sala la alay slam fandalaqnaa xadiidkii soo maray kitaabu tafsiir iyo meelo badanna bukhaari kusoo celcelin doona ku saabsanaa nabiyullaahi muusa iyo khadir iyo qisadii dhex martay nabigeena qur-aankana uu ka hasheekeeyey nabigana alayh salaam uu wax badan uu ka sheegay tii marka in yar kaaga soo qaadi rabaa oo shaahidka ahoo ku saabsan jidaar dhacaaya in qof loo ijaarto oo la yihahda idhis wuxuu leeyahay nabiga alayh salaam fadalaqaa way tageen muuse iyo khadr fawajadaa waa markii saddexaad wey jawladii saddexaad marxalo koobaad iyo tii labaad baa lasoo dhaafay oo labaduba su-aashii hayweydiinana yihi muuse uu taraaro iscelin waayey tii dambaysay uu yidhi dib dambe kuula hadlo waxa weeyaan waan kala tegaynaa ayaa hadda taagan fanalaqaa waa tageen fawajadaa waxay heleen jidaaran jidaar yuriidu an yanqabda inuu dhaco waa goorma markay reerkii intay u imaadeen namartigeliya intay dhaheen waa laba nabi muuse calayhi salaam iyo khadur weeyaan labadoodiba markaasaa martigelyadii laga diiday in la martigeliyo haddii saa loo dhexmaray magaalada waxaa la arkay derbi sii dhacayaa la arkay oo wax qabto oo hagaajiyo oo toosiye u baahan markaasuu qaala wuxuu yihi saciid biyadihi saciid binu jubayr baa ka sheekayna qisada fawajada jidaar yuriidu an yanqada faaqaamahu aqaamahudaas see u toosiyey ma intuu qoday buu dhisay ma xoogiisa u isticmaalay maya saqan buu gacanta yiri un hal mara faqaala saciid wuxuu yihi biyadihi haakada waa qowl bmacnaa ficila saan buu yiri un warafaca yaddahu gacanta tu kor u qaaray fastaqaama waa iska istaagay jidaarka asagaha waa kacay markaasuu deena muuse ku qabsaday oo yiri waa maxay bilaash baa iskaga samaysay nimankan namarti qaadi waayey inaan ujre ka qaadano abaalka waxay nagu sameeyeen inaan wax ka qaadano aheed qaala yacla wuxuu yidhi xasibtu saciidan qaala u yidhi famasaxuu biyadihi saa u mariyey gacantu saa u mariyey iyo waa ishaare labada waa lasku hayaa fastaqaama waa isla istaagay jidaarkii markaasuu muuse calayhi salaam wuxuu yidhi low shita latakhadta calayhi ajra ha ah, nimanka jidaarkana hagaajisay ujrahaad nooga qaadi laheed qaala saciid ajrun naakulu waxaan cunno waa kii naga saaxdeen oo na martigeli waayeene ujro iyo waxaan cunno oon ku martigal wax cunno ayaad nooga qaadi laheed buu yidhi marka muuse calayhi salaatu wasalaam hadalkaas dee waxaa weeyaan in jidaar dhacaya qof intuu sameeyo ujra uu ku qaato waa shay iska mandiqaho loogaa uu ogaa khadirra ma inkirin khadarra ma inkirin oo in jidaar ujro lagu qaato iyo nimankan ayaga in ujro laga qaato inay haboonaan lahayd ma inkirin wuxuu inkiray wuxuuna muuse ogeyn oo isaga ka ogyahay jidaarkani wax ku hoos jira ah, jidaarkan laba wiil oo agoomaa oo aabbaho dhintay xoolahood baa ku duugan hadduu soo dhacana xoolihii baa meesha laga cami bakaartii baa faydmi saa darteed wuxuu rabaa inuu jidaarkii intuu u toosiyo kuwa ayaga iyo dhibkooda ayaga u taallanaya kuwa agoonoo makasoo yatiima ayaa iska leh oo kuwa laftirkooda xoolahooda laga yaaba inayba xoolahooda qaataan kuwanu marka saas ugu sameeyey mooyeene ujiro ma banaano iyo se dad wax oga qaadani iskumayna qabsanin ah, saa darteed buu musanifku soo baabaystay oo deliishadayba waa deliishaday ida istajara ajiiran calaa an yuqiima xaaidan yuriidu an yanqada jaaza way banaan tahay bu yidhi waa deliishaday xaggee banaanadoo taalla waaba lagu inkiray muuse wuu ku inkiray khadire inkirku ma aha in jidaar la sameeyo oo ujar lagu qaato ee waxaa weeyaan su-aalahay weydiinin xoggaadan ogoon baan ogahay bay ahayd arrintu iyo waxa meesha ku jira oo waxaadan ogoyn saa saas bay ahayd agoon baa meesha iska lahayd walaha dadkan aad caraysan tahay halkaasa marka arrintu ku taagneed baabu wuxuu ku saabsan yahay alijaara ilaa nisfi nahaar maalinta niskeed qof la ijaarto oo layihaa hebel kabarwadaada maanta shaqadaada ilaa maanta niska baa ii shaqayn shaqada niska eh, maaragtay yoom yaa shaqaynaysaa waa banaanta in saa lagu heshiiyo oo saacado la qabto waa iska banaan tahay eh, in la yidhaahdo shaqada ilaa ka dhammaynaysana waa banaan tahay shaqadaas dhammee markaasaa ujaradaada kusiinayaa iyo inaan la yihahdo eh, nisfu nooma shaqeen meeshii dee kunturadaada ay kuu dhammaatana berri nin aan qabsan ama igu soo noqo xadaثana sulaymaan bnu xarbi qaal xadaثana xamaad can ayub can naafic an ibni cumara radi allahu canhuma can الnabiy salى الlah alيه waslam qaal nabigu wuxuu yihi mahalukum idinka tusaalihiina iyo mahalu ahli kitaabayni labadii kitaabe inaga horeeyey dadkii lagu soo dejiyey ehelka u ahaa towraad iyo injiil dadki lagu soo dejiye yahuud iyo nasaaro weeyaane iyo idinka markii tusaale laga bixin rabo zamanka aad adduunka ku nooleedeen iyo sidaa haddana u kala ajir badan tihiin iyo waktigiina kooban iyo waktigooda siduu u kala duwan yahay ka maali rajulin nin oo kale aad lamid tihiin oo lagu suurayn karaa istaajara ijaartay ujara jamcu ajiir wey koox buu kiraystay dad ah oo shaqadii qabta doob gala faqaala wuxuu yidhi man yacmalu lii yaa ii shaqeeya min qudwatin laga bilaabo aroortii ilaa nisfi nahaari maalinta niskeeda intaa ii shaqeen calaa qiraadin hal qiraadi ha ku shaqayn facamilat ilyahuud yahuud farta taagtoo tir anaga shaqaynayna shaqeeyaa la yidhi allah amarkaas siiyey diintaa ku toosa muddadaas shaqada wala facamilat ilyahuud uma qaala wuxuu yidhi man yacmal lii min nisfi nahaar maalinta niskeeda ayaa shaqo ii qaban ilaa salaatilcasri laga gaaro calaa qiraat hal qiraad ay ku shaqeen facamilat inasaara baa intaa shaqadaa qabatay uma qaala man yacmalu liyaa ii shaqaynaya min alcasri casrka laga bilaabo ilaa an taqiiba shamsu ilaa qoraxda ka dhacda waa xilli yare calaa qiraadayn yaa noogu shaqayn fa antum hum buu nabiga calayh salaam waxa casarka iyo gabalka intaa besaa uun zamankooda uu yahay ee ummadihii naga horreeya marka loo fiiriya waktigooda uu gaaban yahay haddana ajirkoodana de watiga aduu gaara ajirkana waa yar yahay laakiin mudaacafat اlأjr ayuu ilahay nagu manaystay wuxuu yihi faantum hum dadka qiraadaynka la siiyey maca qilati zamani muddadooda ooska yar haddana qiraadayn la siiyey idinka weeyaan buu nabiga salaam faqadibat yahuud yahuud baa carootay wanasaara baa carootay faqaaluu waxay dhaheen maa lanaa akara camalan maxaa annagaan ugu shaqa badnannahay oo waa aqala cadaan siismadaanana u yar tahay aakhara laga yaaba inay tahay doodan iyo murankan iyo khilaafkan ay keeneen yahuud iyo nasaara iyo sheegashadan markay arkeen ummatu muxamed oo ayagoo muddadooda ay yeeleen ajir weyn oo keli jibaala la imaaday iyo ayagoo wax yar wata ayaa dhici karta qaala wuxuu yidhi hal naqastukum maynaga nusqaamiye ilahay baa wuxuu leeyahay hal naqastukum min xaqikum shaqadaad qabateen iyo isku dhig waxaana siiyey ma wax xaqiino inaga nusqaamiyaa jira qaalu waxay dhaheen laa maya xaqana waan helay ziyaadada hadda nimankan la siiyey bay ka hadlayaan qaala fadalika siismada aan nimankan siiyey ummatu muxamed amaashooda ay samaynayaan aan mudaacafa mudaacafa wa la yihahdo aan sirayo man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha mararka qaar saxuumata duxki ka badan fadalika fadlii waa aniga fadligayga dheeraadkayga anigaa iskale uutihi waxaan sinaya man ashaa qofkaan doono ayaan sinaya aan ku tafadulaya shaahidka waxaa weeyaan tusaaleba ha ahaatee laakiin inay bannaan tahay iqraarta nabiga uu qiray nin inuu nin kiraysan karo min alqadwati ila duhri subaxii laga bila ilaa duhurkii uu ijaaran karo ayaa halkan uu soo daliishanaya musanifka oo u baabaysanaya kitaabu salaad baana kusoo marray xadiidka iyo mawaaqiidii baabu lijaarati ila salaati alcasr in la ijaarto qof casarka ilaa laga gaaro oo duhurku ka bilaaba ilaa casr baa la dhihi xadadanaa ismaa kaada soo marray baa laga sheega oo kale wey xadaثna ismاعيل بن abi uweyse qاl xadaثnii malik بn aنس عن cabdاللh بn dinar mوlى cabdاللh بن cmr an cabdاللh بn cmr بn الخطاaب radي الlه canهuma ana rasul ه sl qaal inama mahalkm idinka mihaalkiin tusaalihiina iyo wyahuud wالنasara haddii tusaale laga bixiyo zamanka iyo camalkaad qabanaysaan ka rajulin baad lamidtihiin istacmala cumaalan dad shaqaale ah shaqo geliyey faqaala markaasu wuxuu ku yidhi mustaajirkii man yacmal liya ii qaban shaqo ilaa nisfi nahaari maalinta niskeed calaa qiraadi qiraad hal hal qiraad yaa ku shaqaynaya halal shilin facamilat iyahuudu baa shaqaysa alaa qiraadin qiraad uma camilat inasaara alaa qiraadin qiraad min aلظuhr ilى اcasr uma antum idinka yaa aladiina kuwii a tacmaluuna shaqaynaya min salaati اcasri ilaa magaaribi shamsi qoraxda bicideeda intaasa shaqayseenoo halal qiraadnama siinina calaa qiraadayna qiraadayn laba laba aynana siiyey faqaluba alyahuudu wanasaara caroode wa qaaluu waxay dhen naxnu akaru camalnaa ka camal badan wa aqalu cadaan sismana ka yar alla waase alla ila hadlayaan qaala alla wuxuu yidhi hal dalamtukum miyaa ina dulmiyey min xaqikum xaqiini shayan wax maynaga dulmiyey qaaluu waxay dhaheen laa qaala fadalika siismadaas iyo tafadulkaasi fadliga dheeraadkay wayaan uutihi man ashaa dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa buu ilahay leeyay subxana wa tacaala qofku rabu ilahay fadligiisa iyo incaamkiisa iyo ziyaadadiisa siiya isagoo nina aan aan maaratay kala tashanayni laa maanica lima acطa walaa mucdiya lima manac baabu ifni man manaca ajra ajiir qofkan ajiirkaa kiraysatay kuu shaqeeya shaqada ku haya ujradiisii in la manciyo dembiga qofkaa ka soo gaaraya ayaa laga hadlaya iska dhaaf inaad mancisee taswiif xataa lama ogolo beri imow iyo beri dambi imaadoo wax daruuraho kugu xumbaanaya xaaja ay jirin oo heri kara wixiis inaad dhakab ku siiso inaad daadaahiso xataa lagama ogolo acdu lajiira ajrahu qabla an yajufa caraqah intuuna maaragtay ama caraquhu dhididkiisa intuunan angegin waa in wixiisa la siiya farta laga geliya xadaثna yusuf بن mحamedi qaal xadaثna yaحya بن sulaymi can ismaaعiil بn umaya can saciid بn abi saciidi can abi hurayrata radi aلlah anhu an sal slm qaal qaala اllahu tacala ilahi wuxuu yihi ثalaaثaة saddex qolo ana anigaa khasmum la doodaa yowma qiyama maalinta qiyaamo qofka ilahay la doodaana subxana waa halaagsamay rajulu nin baan la doodi acdaa bixiyoo siiyey cahdi iyo ballan qof ayuu ballan iyo cahdi la galay um bi aniga sababtay magaci ilaahay isagoo adeegsanayo cuhuudda iyo mawaahiiqda sharciga iyo diinta ayuu maarata qof kula heshiiyey uma kadib adara ballantii buu ka baxay adara ballantii buu ka baxay qofka xaraan la doodaayay buu yidhi ah, wa rajulun way midka labaad baaca xuran qof xor ah ayuu intuu xoog u sheegtay ayuu iibiye yidhi addoon wey iga gata faakala amanu markaasuu ooli lacagtiisana cunay waaba addoonsay salmaan alfarisi wixii lagu sameeyey sohayb ruumi intii laska soo qabta iyagoo iska socotaa oo addoonnihii war xor baan ayaa ku haya yaa la iska iibsaday wa rajulun in istaajara ajiiran nin nin soo ijaartay ama qof soo ijaartay fastawfaa minhu ka oofsaday wixii shaqo ahaa ee uu ka rabo dhan buu qabtayoo waa ka oofsaday wixiisa waa loo hagaajiyey walam yucdih aan siinin ajra ujradiisii wixiisina aan siinin shaqadii buu qabtay markaasuu deena meelmeelin ku bilaabay kadibna wuxuu yidhi waxba kuma hayo wax tari tar buu yidhi marka arrinta aad bay khatar u tahay waa dulmi wey gaal baa ahaadee xataa qofkaa shaqada kuu qabta inaad dulmiso ma banaana dulmigu sidiisaba xaaraan weeyaan qofka mazluumka u ah mustajaabu dacwo weeye wain kaana kaafiran ba soo arortay xataa gaal hadduu yahay oo ilahay uu baryo yihah rabbi waa i dulmiyey waa la aqbalaya baabulijaarati min alcasri ila leyl casrka laga bilaabo ilaa habeenkii oo qof la yidhaha shaqo ii qabo xadaana maxamed ibn alcala marka amarku waa iska waasac qofkan aad shaqada la galayso heshiiskiinun bay ku xidhanta saacad ii shaqee laba saacadood ii shaqee nisfu nahaar ii shaqee bacd alcasr ii shaqee habeen ii shaqee xadaana maxamed ibn alcala abu kurayb qaala xadaana abu saama xamaad an buraydin an abi burda an abi musa ashcari radi an sl qaal mahalu muslimiina wlyahuuda wanasaara muslimiinta iyo yahuud iyo nasaara tusaalahaas laga bixiyo kamahali rajulin bay lamidiin istajara qowman dad soo ijaartay yacmaluuna lagu shaqeeya camalan camal yowman maalin ayay shaqada qabanayaan ilaa goorma ila leyl habeenka laga gaaro calaa ajrin macluum shaqa macluuma la yaqaano shaqadaas ii qabta waa macluum muddadiina waa macluum waa la yaqaanaa facamiluu lahu markaasay u shaqeeyeen nisfa nahaar tan waxaa laga hadlayaa dadkii shaqada abta la yii muddadii abta la yii bay shaqayn waayeen markaas iskaga tageen shaqadii aan dhamaynin facamiluu lahu niصfa nahaar faqaaluu waxay dhaheen laa xaajata lana haddaan baan ilaa ajrika ujradaada aladii sharata lana aad noo shardisay wax aan oga baahanay ma jirto wa camalunaa baail shaqadaan qabanayno dhanna hadur weeyaan wixii shaqadan qabanayna ayagoo waxbaba la qabanin bay ka dhigan tahay waa hadur nimankii iyagoo muslimiina yahuudiya nasaara diin loo soo dejiyey kadib dhexda ku banjaray nabiyaashii ka dambeeye nabi maxamedna beeniyey ee ku kufiyey deena camalkooda uu hadurka noqday habaan manhuuran kuwii baa lagu sureeyey faqaala lahum wuxuu ku yidhi samcal warsaha yeeline akmiluu dhammaystirta baqiyata camalikum haddaad muuse iyo ciise rumayseen nabi maxamed baa inu soo gaadhaye rumaya wakhuduu ajrakum ujradiina qaata kaamina soo dhammaystiran faaba waa diidan wataraku waa ka tageen nisfu nahaarkii wastaajara aakhaariin kuwa kalu ijaartay bacdahum faqaala wuxuu akmiluu baqiyata yawmikum intan soo hadhay aahirtu intaad shaqaysaan oo kamishaan haada walakum waxaa inii sugnaaday aladii sharadtu lahum wixii aan u shardiyey oo min alajri ajri ahaa kuwaa waxaan u shardiyey iskaga tegey ujradooda oo kaamila idinkana siin wuxuu waqtigiina yaryahay facamiluu markaasay shaqada bilaabeen waa shaqeeyeen xata idaa kaana xiinu salaati lcasri casarka salaadiisa waqtigeeda markii la gaaray waa nasaaradii qaala waxay lakamaa camilna baadil wixii aan shaqaynay oo dhan annagaan kuu shaqeynay oo dhan waa bailo waxba kuma kaama rabno yan bail waxaa laga wadaa waa hadur aan waxba kaamahayn walaka ajru ajir baad leedahay alladii jacalta lana fiihi wixii aad noo yeeshayna qaado meeshaad ka geenaysa gee ah, waxba kaama rabno ajir iyo hawaabtoona faqaala lahum wuxuu ku yidhi akmiluu baqiyata camalikum war shaqada maa intay ka soo hadhay camalkiina baaqiga ee yar dhammaystira faina maa baqiya waxay hadhay min anahaari faina maa baqiya min annahaari shayun waa shay yasiirun yaray wax yarbabaa hadhay iska dhammaystirta fa abo waa diideen <coughs> Ah. ayagoo toddobaatan jira ah yuu nabiga soo gaaray calayhi الsalaatu wasalaam war islaam sanadka bil kadib kuwaasa dhintay diide faaba waa diideen fastaajara qowma qoluu haddana nabiga alayh الsalaatu wasalaam fastaajara qowma ninkii jiirka mustaajirkaa istaajara qowma qoluu haddana ijaartay an yacmaluu lahu inay u qabtaan shaqadii baqiyata yowmihim inta ka hadhay bacd alcasr ilaa maqrib facamiluu way shaqeeyeen baqiyata yowmihim xataa qaamat ishamsu ilaa qoraxda ka dhacday ummati muxamed wey wastakmaluu ajra alfariiqayn labadii hore ila nabiyaashii kaleo dhan way rumeeyeen ka horreeyey nabi maxamedna way rumeeyey ajirkoodiiba markalaba jeer la siiyey ajirkoodii laba jeer la siiyey kilayhima fadalika arrinkaa aan sheegay mahaluhum mahaluhum waa tilmaantooda kuwaa diida yahuudiya nasaaraha iyo mahalu maa qabilu waxay aqbaleen min haada nuurta waxay ka aqbaleen nuurka waxay ka aqbaleen iyo waxay diideen ayaa suuradaa laga bixiyey intii aqbasheen labaa bay yeesheen ayaga laftirkooda kuwoodii rumeeyey nabi maxamed alayh salaam labaa buu leh kuwii diidan hadda wakaas camalkooda wuxuu noqday baail hadra ayuu noqday baab man istaajara ajiiran qofkii qof ajaarta fataraka ajra ninkii shaqeeyey shaqadiisii markuu bogay oo shaqadii qabtayba xoolihiisibu iskaga tegeyba ah, muu carooday ah, wixii ma ma qaadanayo kaama ma qaadanayo yiri waa iska dhaqaaqay intanan ku heshiinay qaado wixii intan waxaa waad qabatay maya waa ka tegey facamila wuxuu sameeyey marka camila waa ku shaqeeyey fiihi maalkii waxaa ku shaqeeyey almusaajiru musaajirka waa ke qofka ijaaranaye ku shaqaynaya yaa musaajir la yihahda ajiirkii wuxuu haduiskaga tegey xoolihuu ka tegey iskama cunin ka musaajirka ah waa ku shaqeeyey istifmaar buu sameeyey oo xoolihii buu beecshiro iyo dhaqaale iyo meel buu geliyey xoolo fasaada markaasuu xoolihii u ziyaadiyey ow amase man camila wa baabun wuxuu ku saabsanya man camila qofkii shaqeeya fii maalin xoolo <clears throat> igu shaqeyba muu dhihin yu intuu ugu shaqeeyey buu fastafdala faa'iide iyo ribx ayuu deena u gaarsiiyey fastafdala ey jacala lahu fadlan wa ziyaada ziyaado iyo dheeraad ayuu u yeelay arrintan waxba dhibaataa male waa arrin fiican wey ajriga tawaab baa laga helay dhibaato weyn iyo kurbo weyn baaba looga fayday qofka sidaa sameeyey xadaثana abulyamaan alxakm bnu naafic akhbarana شhucayb bn abi xamza dinar can الzuhriy mxamed bn muslimi qaala xadaثanii salim bn cabdilah ana cabdالlahi bn cumar radi allahu canهuma qaal samictu rasuula اlahi sal la sl nabigaan maqlo yaquulu leh inطalaqa ثalaaثaة rahطin koox saddex ah ayaa tegey nimankaana qablakum dadkii naga horeeya xadiثuu can bani israiil walaa xarajdi wy ummadihii naga horeeya ka sheekeeya qisas baa ku jiraya cibar iyo wax lagu cibro qaato iyo wax lagu waana qaato iyo wax cajaa'ibahoo mariixoo macaano wanaagsan ayaa ku jira ka sheekeeya wy saddex nin baa marka jirtay oo ummadii naga horeeya socday waa socdeen ayagoo socda gobolkii baa u dhacay socotay ahayd xataa aawow lmabiita hoyashadii ay rabeen inay meel hoydaan waxay u dumeen ilaa qaarin god ayay u dumeen meelay de habeenka ay ku daataan bay rabaan waxay socdaanba marka waxay arkeen inay munaasab tahay qorafkan qaarku waa buuraha godka ka hoosay godka hoostiisa ka baxa ayaa la yidhahdaa kaasaa qaar la yidhaahdaa bay deen halkana noo roon oo aan dhaxantana ka geli karaa baalkana ka geli karaa fadakhaluu gale halkii bay galeen fanxadarat isla markiiba waxaa ku habsatay oo ku fadhiisatay sakratun sallax weyn oo minaljabali buurta ka soo garaangaray ayaa afkii kaga fadhiistay fasadad waxay ooday sakhradii calayhim korkooda alkaara godki godkii bay afka ka malaastayba wax la dhaqaajin karaa maaha wax meel loo dhawaaqi iyo wax og iyo wax ka warhaya nimankii male meeshanay ku jiraan isagii kuma fadhiya ayagaye afkan buu kaga fadhiyaa waa nool yihin faqaala rajulu minhu marka haddii wax walbaba la samey rag waa kii tashada wax walba hadii la samey waxbaa u soo baxday ilaahay tawfiiqdii buu waafajiyey nimankan camal wanaagsan iyo saalixa ayaa ilaahi subxaanahu wa inay ku tawasulaan ayuu waafajiyey qaaluu waxay dhaheen inahu laa yunjiikum min hadihi sakra salaxan iyo dhagaxan weyn nagama badbaadinayo ilaa an tadcu llaha inay ilahay baridaan mooyeen bisaalixi acmaalikum acmaashaad hadda ka hor samayseen ka ugu wanaagsan ee nin walba waas og tahay ee ikhlaas iyo niyad wanaag iyo naftaada mujaahadadeeda aad meel iska saartay ilahay dartiina aad wixii oo dhan u samaysay wanaaga xumaan ooga tagtay ugu tawasula faqaala rajulu minhum nin hadlo wuxuu yidhi allahuma kaana lii abawaad aabbiya hooya ayaan lahaa shaykhaana odayaal duqee kabiiraanu weynaamay aad u cantadabay wa kuntu waxaana la aqbiqu midaan u lisin rista iyo lista qablahumaa ayaga hortood ahlan ehel looma lisi jirin walaa maalin xoolo caruurtayda iyo haweenkayga iyo addoommahayga iyo wax aan u lisi jiran caano siin jiray ayaga hortood ma jirin ah, ilmaha ogu yar sagoo afka wax saarin marka hore hooyada iyo baan siin jiray buu le baarinimada halkaasaan ka gaaray saasaa caada ii aheed fana'aa waxaa dheeraaday bi aniga fii alabi shayin shay raadintiis yaa yooman maalin igu dheeraatay xoolihii u raacay si u wada u daba socday ayuu meel fog gaaray soo noqodkiiba ciddii wuxuu ku soo hiday xilli la saaxsaaxday falam urix ma soo hoyeyn calayhimaa korkooda xoolihii ma soo rawixinin calayhimaa labadii waalid korkooda ma keenin xataa naamaa ilahay ka saaxdeen waa waalid ilduqayda waa saas hurdo markaa waa iska saaxanayan xataa naamaa ilaa ayagoo hurdaan u imaaday laakiin waxaa inta badan duqayda qofka markuu oday yahay oo baduq yahay fiidka hore buu iska saaxdaa laakiin marka dambu gadaal ka soo kacaa kuwan cajabtooda waxaa weeye ila waaga ka baryey waa hurdeen xataa naamaa faxalabtu markaasaan lisay <clears throat> lahumaa iyagiibaan u lisay qabuuqahumaa caanahoodii qabuuqu waa caanaha lista ee xaliibka la yidhaahdee markaa la lisaa qabuuq la yidhahda wax ma aha muddo joogay hadda ayagoo xumbeynaya ayaan la kor istaagay fawajadtuman waxaana naa'imayn ayagoo weli sidii hurda fakarihtu waxaa nacay an uqbiqa inaan siiyo caanahan qablahumaa hortood ahlan reer oo maalin xoolo addoommihii baa soo galaaya iyo xoolaha qaar baa caano la siiyaa iyo maaragtay eh, neefka ama maqasha rajada iyo waxaasa caano la siisiya oo maalin waa laska dhigi kara ama addoomihi baa soo geli iyagu waa maal falabihtu wuxuu leeyahay waxaan nagaa halkii baan taagnaa buu leeyahy walxaal alqadaxu biilkina calaa yadaya labada gacmood aan ku hayoon an taduru sugaaya istayqaadihimaa toosidooda xataa baraqa alfajr tiil wardaweynanka say u hurdeen waagii baa caddaaday waa lagu imtixaamaya isagana fastayqadaa markaasi amninkaa tooseen fa sharibaa waxay cabeen qabuuqahumaa caanahoodii oon sidii u hayoon waxba ku dhici sahar ayaan siiyey allahuma allow in kuntu haddii aan ahay facaltu kii sameeyey daalika arrinka adaa iga yaqaana naftayda taclamu maa fii nafsi walaa aclamu fii nafsika oo kale weeyaan ilahay buu u celiyey in kuntu haddaan ahay facaltu mid sameeyey daalika arrinkaad ugu ogtahay ibtiqaa'a wejika wejigaada iyo ribahaada dalabkeedaa saa u sameeyey fafarij cannaa naga fayd maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay min hadihi sakra sakradan iyo dhagaxan korka naga saaran ilahay wax naga fayd fanfarajat isla markiiba waaba waa sigatay way durugtay shayan xogow ayay maarata durugtay laa yastadiicuuna ma sakaraan alkhuruuj inay baxaan in yaroo iftiina waa kan mase bixi karaan qaala nabiyu sala اllahu alيه wasalam ba wuxuu yidhi wa qaala aakharu kii kala hadlo wuxuu yihi allahuma kaanat lii bintu camin adeer gabadhiis gabadhaan ilma adeernahay ayaa jirtay oo kaanad aheed axaba annaasi ilaya dadka midtaan ugu jeclahay faaratuhaa waxaan ka doonay can nafsiha nafteeda famtanacad minii waa iga diiday jaceyl xun weeyaan xumaan iyo zine iyo wax rabaa inuu sameeyo marka way diidayeenoo gabadh cafiifadoo dhowrsan bay aheede iga gudbay tiri xataa alamad waxaa ku habsatay oo ku dhacday bihaa gabadhi iyo reerkoodii sanatun abaar mina siniina abaaraha ka mida sanada waa abaar wey haddaad sana maqasho abaartaa loo jeeda allahuma alayhim bisiniin ijcal calayhim bisiniin ka sini yuusuf oo kale sana abaaroo mina siniina sanadihii abaaraha kamid ahda ku dhacay markaasay deena qaraabadoonad ninkii asaga ahaa bay soo aaday baahi bay la soo oroday asagana baahideedi inuu ka faa'idaysto dabcay qofka duruuftiisa ina ka faa'idaysata maaha fa jaaatnii way ii timid fa acdaytuha waxaan siiya cishriina wa miata diinaar boqol iyo labaatan diinaaro dahaba ah. waa lacag adag wey calaa shardi baanse ku siiyey an tukhaliya inay banaysa bayna aniga iyo wa bayna nafsiha nafteeda halkii buu taaganya weli xumaantii baa qalbiga kaga dhegan fafacalat sidii bay samaysay naf baa haysa hadda xataa idaa qadartu markaan karay calayha inaan xumaan ku sameeyo meel lagu samayn karo aan gaaray qaalad waxay tihi laa uxilu laka kuma xalaaleynaayo ilahayna ka baq waa raacin jirta riwaayo kale itaqi an takfuda inaad aad ah, jabiso ama aad baabi'iso alkhaatama khaatamka hadda waxay ka wadaa bikaarada ilaa bixaqi khaatamka xaqiisi inaad mariso oo xalaal iyo ti xalaala usoo marta mooyeene bikaaradan inaad xaaraan aad ku jabiso oad ku halayso raalli kamihniyo duruufta ilaa ka faa'idaysan fataxarajtu waa ka nixisay fataxarajtu dembi baan isku u arkay inaan minal wuquuci kusii dhaco calayha gabadha hadalkaa tiri inaan ku dhaco inaan kusii socdo dembi weyn ayaan u arkay oo xumaan baan u arkay qalbigiisi baa ilaahi subxaana wa tacaala cabsi geliyey fansaraftu buu waa ka gadoomay canhaa gabadhi waa iskaga fogaaday walxaal hiya ayadu ay weli tahay axabunnaasi ilaya dadka midkaan u jeclahay jeceylkaygama zuulin sidii baan u jeclahay laakiin xumaantii unbaa ilahay iga reebay ilahay dartii iyo xasuusintaa alla xasuusisay ittaqilah bay ku tiri wa dahaba aladii acdaytuha dahabkiin hadda isi xoolahayga ma dhihine xoolihii aan siiyeyna waan oga tagay faraha oga qaadayba waa iska siiyey allahuma in kuntu haddii aan ahay facaltu dalika sidaa mid sameeyey ibtiqaa wajig waa xaalad aad iyo aad cajiib ule weeyaan nafka qofka naftiisa iyo shahwadiisu meel adag oo ay gaadhay oo qof badan dadka ma tahay una kasoo noqon karin ayuu kasoo reebay markaasuu xoolo ugu daray fafacaltu dalika wuxuu le allahuma in kuntu facaltu dalika ibtiqaa wajig fafruj cana maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay ee mugdi iyo dhibaataa ah naga saar fanfarajat isakratu dhagixii weynaabaa xoogow yar faydmay hayra anahum weli laa yastadiicuuna alkhuruuja minha inay baxaan ma kari karaan weli ma bixi karaanoo xoogoo iftiinka waa soo korray laakiin bixitaan ma leh qaala nabiyu sal la alay wasalam ba wuxuu yiri qisada nooga warramay wa qaala thaaliu kii saddexaad baa soo haray <clears throat> allahuma allow inii anigu istaajartu waxaan ijaartay waa hadda midku musanifka u baabaystay saddexdaba mid baabu iskaga keensan musanifka raximah llahu tacaala allahuma inii istaajartu ujara dad shaqaalaah ayaan soo kiraystay oon soo shaqogeliyey faacdaytu maxaan siiyey markay shaqadii qabteen ajran ujradoodii hayra rajulin waaxidin hal nina ah mooyeene intii kale waa qaateen kaasoo taraka iskaga tegey aladii xaqii lahu asaga u lahaa wadahaba kaba tegeyba oo dib igu soo noqonin fahamartu markaasaan deena u rogrogay ajrahu ujradiis ujradiis baa u rogrogay amartu istimaar baa xoolihii yani wax geli beer geli oo ku abuur beer eh, eh, maxuu ahaa geli xoolo ku tabac beesharo geli istimaar fadamartu ajrahu ujradiisi baan u rogrogay xataa kahurat minhu ilaa ay balatay almaal xoolihii xoolo fara badan ayaa wixii yaraa ilahi subaana wataala ka dhaliyey oo ka keenay fajaanii bacda xiin zaman kadib waa ka ninkii asaga ahaa waagaa iskaga tegey faqaala wuxuu yidhi yaa cabdallah addoonkii ilaahayow addi ilaya ii gudo isii ajri ujradayda halihii yara waagi aan ka tegey maantaan u baahna iskagaysii faqultu lahu waxaan ku yidhi kullu maa tara waxaad aragta ishaada ay qabanaysa dhammaan min ajrika ujradaadii weeyaan min alibili geel ah walbaqari looa ah, walgharami aria waraqiiqa addoomaha raacaya qawsaaraha ka ah intaba allah iskale wuxuu filayey mabaha wax yar oo aad yar ayuu filayey geel iyo ari iyo lo iyo dadkii raaci lahaa faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi ya cabdallah laa tastahzi bi hagu sheesays ah, waxaadna filanayni marka haddii un laguu sheego xooga waxaad u malaynaysaa in laguu qoslaayo ya cabdallah laa tastahzi bi hagu jeeseesin faqultu waxaa anigu yidhi inii laa astahziu bika kugu jeeseesi maayo waa iga run faakhadow waa kaxaystay kullahu dhammaantiis fastaaqow kaxaysay falam yatrug minhu shay waxba igama tegin ninkii xoolaha intaas soo ahaya wax u reeb xataa ma garanin kaxaysay ama banaankan ka mara anagoo ka reeban karo allahuma allow fain kuntu haddaanahay facaltu kii sameey daalika ibtiqaa'a wejhika wejigaada dalabkiisa iyo ridahaada kurbooyin kale naga foodo maalinun baan rabnay mafruuj naga food canna xaggaanaga maanaxunu fiihi waxaan ku sugannahay fanfarajat isakratu dhagaxi asagaha waa ka faydmay fakharajuu waa baxay muslimiin la socda nimankaa fiiri min awliyaaillahi wey saalixiin bay ahaayeen camalkii saalixa ay alle dartii ay u sameeyeen ayay allah ugu tawasuleen ilaahina subxaanah wa tacaala sidqa acmaalihim camalkooda ay sameeyeen iyo runtooda ayuu ilahay ka abaalmariy subxaana wa tacaala <clears throat> intaas marka musanifka wuxuu u baabaystay man istaajara ajira fataraka ajra ninkii xoolhiisa iskaga taga inaad u haystana waad heli kartaa inaad u rogrogtana fadli iyo ajri iyo habaab badan baad ka sii heli baabu man aajara nafsah ninkii naftiisa ijaarta liyaxmila inuu xumbaaro xamaalo calaa dahri dhabarkiisa anaaba diyaar ahoo dhabarkeegan ku xamaali buu yidhi alaabta inii dejini xamaal buu noqday uma kadib tasadaqa bihi wixii uu shaqaystay ee xooggiisa iyo xamaalkiisa kusoo helay tasadaqa bihi wax sadaqaysta nin fiican oo qiimo badan wey uu soo xamaashay wuxuu soo helay ayuu hadda wax ka baxsaday wa ajrulxamaal qofka xamaalka ee xumbaara ee dhabarkiisa ku shaqeeya qofka ujradiisa inuu ujro leeyahay ujru leeyahay waana xalaal xadaثnي سعيid بن yaحyى بن سعيid الqرaشي qال xadaثna abي qال xadaثna أعmش عن شhقيq عن أbي مسعوud الأنsاrي رضي الله عنه qاal kاna رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم nabigu wuxuu ahaa عalayه الصلاaةu وaسلاaم إdaa أmarnaa بصدقةi markuu sadقana amro inطلقa axaduna midkaanaa tegi jir ilى suuqi suuq aari jir waxba ma hayaan aayadihi <clears throat> sadقadan waa lagu dul akriyey iyo axaadiistii markaasaa nin walbaba dadkaa ka harin keyrkaa ka harin markay aqniyada wax bixiyaan ay haystaan fuqaradan suuq intay aadaan oo kabarweystaan oo xoogooda iyo soo xamaalaan ayay deen wax bixsan jireen fayuxaamilu waa xamaali jir fayusiibu wuxuu heli jir almudda mud buu soo heri koobo raashina waina libacdihim markaasuu intiiwa ka sadaqaysan wuxuu leeyahay saxaabigu abu mascuud waina libacdihim waxaa ka sheekeynayana abu waayil wey abu wayil baa ka sheekeynaya waina libacdihim barkood lamiata alfin boqol kun buu maanta leeyahy raggii <clears throat> sidaas ahaa ee waxay bixiyaan intay waayaan xamaalan jiray xoogga dhabarka kusoo qaadi jiray maanta midkood boqol kun ayuu haystaa lacag qaala wuxuu yidhi abu saciid alkhudri cafwan abu abu shaqiiq abu waayil shaqiiq ibnu salama abu wail shaqiiq bnu slm wuxuu leeyahay maa naraahu ila nafsah ah, qofka uu leeyahay boqol kun buu maanta haystaa waxaasna waan soo maray ee duruufa isagaan umalaynaya inu yahay naftirkiisaan umalaynayna de way dhacday oo aakhirkii dambe futuuxaad iyo khayr fara badan bay heleen saxaabadii nabiga alayh salaam wixii noolaaday oo cumrigoodi dheeraaday khayr badan bay la kulmeen markii dambe naam wallahu aclam bilahi towfiq sal اllah wslm ala nabiyina mxamed